لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu jihaadi الnisaa'i haweenka jihaadkooda inuu ka duwan yahay midka ragga ayaga aan looga baahnayn jihaadka qitaalka ee dagaalka ah meeshiisana loo geliyey xaj bayt اllaahi الxaraam inay xajiyaan qaala xadaثana mحamed ibn kaثيir qaala akhbarana sufyaan can mucaawiya bn isxaaqi can caaisha binti طalxata can caaisha um اlmuuminiina radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi allah ka raadi noqdee istaadantu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam nabigaan weydiistay fi ljihaadi jihaad oon ka dalbay inuu ii idmo inaan jihaado sida ragga ay u jihaadaan faqaala nabigu wuxuu yidhi jihaadu kuna haddaad haweentihiin tihiin jihaadkiinu alxaju xaj weeyaan saasuu nabig alay isalatu wasalaam yihi jihaadkiinu waa xaj oo xajkaasaa meeshii ajirka jihaadka ka heli laheedeen yaan inii geliyey ama jihaadkan kale ee dagaalka ah, tabartiin ma aha haweenku dee waad ogtahay cawro weeye waana ka daciifsan yihiin ragga marka in ay isdhex galaan oo iltixaamu xarbi dhaco oo waxayn tabarba u ohayn ay dhex galaan waa laga cafiyey wa qaala cabdullaahi bn اlwaliid wuxuu yidhi xadaثanaa sufyaan can mucaawiya bihada xadiidka wax lamiduu sheegay oo ninka la yidhaahdo sufyaan yaa laba arday lahoo moxamed bin kahiir iyo cabdullahi bn waliid labadaasuu leeyahy qaala xadaثanaa qabiisatu qaala xadaثanaa sufyaan can mucaawiya bihada isagana mutaabaco kale weeyaanoo qabiisa kusoo biiray wa can xabiib bin abi camrata can caaisha binti طalxata can caaisha um lmumin radi allahu canha can الnabiy salى اllahu alيه wasalam sa'alahu nisaauhu haweenkiisaa nabiga weydiistay sa'alahu nisaauhu haweenka nabiga alayh salaam baa nabiga waxay weydiisteen can iljihaad inay jihaadaan marka jihaad ma leenahay oo manana ogol yahay <clears throat> faqaala nabigu wuxuu yihi nacam ama nicma aljihaadu alxaj nicma aljihaadu jihaad waxaa ugu wanaagsan oo idinka xaggiina marka laga fiirinayo alxaju xajka marka xajka idinka inii wanaagsan weeyaan baabu qaswi lmarati fi lbaxri haweenayda oo badda ku duulayso ayagu in jihaad ayna sida ragga ayna u gelaynin laakiin ragga mujaahidiinta ah way raaci karaan muhimaad kale iyo arrimo kale oy gudanayaanna waan mari doonaa in marka ninkeeda ay raacdo oo isagoo badda lagu duulaya u raacdo oo berriga ay la raacdo la socoto oo ay howlaha kale ee looga baahan yahay ama daaweynta ama muxuu ahaa cunto karinta iyo biyo howlahaas i qumaan waxba dhima lahaa qaala xadaanaa cabdullahi bnu muxamedi almusnadi qaala xadaثana mucaawiyat bnu camr qaala xadaثana abu isxaaq abu isxaaq alfazari wasmhu ibrahim bn muxamed can cabdillaahi cabdillaahi bn cabdالraxmaan alansaari qaala wuxuu yidhi samictu anasan anas baan maqlay radia allahu canhu yaquulu leh dakhala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam baa wuxuu u galay calaa ibnati milxaan gabadhi ina milxaanaheed umu xaraan baa la dhihi jiray fatakaa cindaha agteedu waxuu ku yar qayluushadayoo yar dangiigsaday gurigeedu yar saaxday rasuulka calayh salaam uma hurdada dhexdeediibuu daxika qoslay rasuulka faqaalat umu xaraan baa waxay ku tihi lima tadxaku yaa rasuul allah rasuul allahu maxaad la qoslaysaa faqaala wuxuu yidhi naasun dad min ummatii ummadayda ah oo yarkabuuna albaxra alakhdar baddan cas raaci doona baddan cas doobe intay qaataan fii sabiili illah ayagoo ku jihaadaya badda mari doona ayaan arkay buu yidhi nabigu alayh salaam maaluhum ayaga waxay la mid yihiin mathalu lmuluuki cala alasira niman madax oo boqoro oo sariirahoodii iyo carshigii boqorada ku fadhiya oo kale ayaabad moodaaba ile xilligii nabiga ma jirin alayh salaam in badda lagu duulo oo doomo la qaato ma jiri jirin wakti abubakr sidoo kale cumar waktigiisa sidoo kale xilligii cuثmaan radia allahu canhu buu bilowday faqaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuul allah gabadhi baa ilahay nabiga alayh salam waxay weydiisanaysaa inuu u duceeyo udcullaha ilaahay ii bari an yajcalanii inuu igu daro minhum dadkaas saxaabadaasi duulaanka qaadaysa ee badda maraysa ee fii sabiil loo baxaya ilahay ugu daro faqaala wuxuu yihi nabigu alayه الsalaam allahuma اjcalhaa ilaahw ku dar oo ka yeel minhum kuwaa macooda uma caada waa ku noqday hurdadii rasuulka alayه الsalaam fadaxika markaasuu nabiga haddana qoslay qoslkiisinu muusood iyo tabasum buu ahaan jiray nabiga alayه الsalaam faqaalat lahu mila dalika sidii oo kale haddana ku tiri nabi allah maxaa kaa qoslaysiinaya faqaala laha wuxuu ugu jawaabay mila dalika sidii hor kareo wuxuu yihi waxaan arkay koox oo ummadayda kamidoo yarkabuuna albaxra bada fuulaya oo ku duulaya faqaalad waxay tihi udcu llaha ilaahay ii barya yajcalanii minhum inuu igu daro kuwan qaala nabigu wuxuu yidhi anti adigu min alawaliina awaliina kuwa horaad ku jirtaa walasti min alaakhariin kuwa dambe kuma jirtid kuwa horaad kamid tahay buu nabiga sala allah alay waslam yidhi xadiidka dhowr jeer baan soo marray qaala wuxuu yidhi qaala anas baa wuxuu yidhi fatazawajad waxay guursatay cubaadat bnu saamit ayay guursatay in markaa kadib ay guursatay baa macnaha laga fahmi karaa farakibat ilbaxra badday fuushay oo doontii iyo duulaankii badda lagu dhexeeyey ayay raacday maca binti qarada ina qarada maceeda maca binti qarada marka binti qaradaduna waa zawjatu mucaawiya mucaawiya oo ciidankaa markaa watay xaaskiisii bay ahayd faakitaa la dhihi jiray magaceeda xagga laqabka binti camar faakinta binti camar ibn nawfal ibn cabdimanaaf marka gabadhaasi la yidhaahdo ina qarada ah ee faakita la yidhaahdo ayay la socoto oo haweenkii duulaanka la socday bay ka mid aheyd zawjadii mucaawiya oo ciidanka ninka hogaaminayay la socotay falamaa waktigii kafalat ay soo gadoontay rakibad waxay fuushay daabataha daabadeedii markay ka soo gadoontay duulaanka iyo daabadeedii iyo faraskii loo soo dhaweeyo inay fuushay damacday fawaqasat bihaa markaasay deena gabadhii jabtay doontii baashi baa jabisay daabadii baa jabisay fasaqaطat canhaa waa ka dhacday famaatad way dhimatay waqtigu waxaa la yidhaahdaa waa in qofku uu jabo luqunta oo kale oo laga jaba waxa la yhaha waqti la yidhahdaa xadiidkii kitaab alxaj aan kusoo maray ninkii saxaabiga ahaa ee muxuu ahaa hashiisa isagoo saaran maalintii carafa ka dhacay faawqasatu naaqatuhu dhihi jiray saxaabiga oo kale weeye marka luquntuu ka jabay ee ka jabtay fasaqaطat canha famaatat intay ka dhacday ayay dhimatay nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay halkaa dhimashada ay dhimatayna de waxaa weeyaan shahaaday unoqonaysaa fii sabiili الlahi oo ducadii nabiga alayه الsalaam bay heshay baabu xabli rajuli imra'atahu ninka oo reerkiisa qaata fi duulaanka u qaata duuna bacdi nisaa'i haweenkiisi kale qaarna iskaga taga oo haweenkao dhan aan wada qaadanine midun ka qaata qurca iyo u sameeyo xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa cabdullaahi ibnu camr anumayri qaala xadaanaa yuunus ibnu yaziidin qaala samictu waxaan maqlay buli azuhriya qaala isagoo yidhi samictu curwata ibnu zubayr baan maqlay wasaciid ibnu musayib wacalqama ibn waqaas wacubaydillahi bn cabdillaah raggaas taabiciinta ah can xadiii caaisha caaisha xadiidkeedii bay ka warrameen kullu xadiii kullun mid walba zuhri baa hadalka wata wuxuu leeya kullun raggaas afartaa dhammaantood mid walba xadaanii wuxuu ii sheegay daa'ifatan koox oo min alxadiidi xadiidkii dheeraa ee ifkiga ku saabsanaa qisadii dheereed soo marray caaisha lagu been aan soo maray ayay marka afartaba warinayaan marka nin walbaba in buu ziyaado la wataa oo midka kale uu ka ziyaadiyey wixii o dhan buu isku darsaday zuhri intii buu marka noo sheegay wuxuu leeya marka fakullun mid walba xadaanii wuxuu ii sheegay daa'ifa koox oo min alxadiidi kamida qaalat caaisha waxay tihi intaba caaishay ka warinayaan caaisha waxay tihi kaana nabiyu sala allahu alay waslam nabig wuxuu ahaan jiri idaa araada markuu doono nabigu an yakhruja inuu baxo aqraca bayna nisaa'ihi oo duulaan iyo safar iyo markuu u baxaaya haweenkiisa heblahay soo kacun ma dhihi jirine waa u qoririhi jire rasuulka calayh salaatu wasalaam qurcaduna waan soo marray inay tahay shay mashruucah oo bannaan oo wixii la kala saari waayo lagu kala saaro haweenkiisa u qorriri jir raayatuhuna midoodii yakhruju uu soo baxo sahmuhaa qorigeedi iyo leebkeedii qofka midii nasiibkeeda iyo qorigeeda uu soo baxo ayuu kharaja biha nabiyu nabiga la bixi jiray sala allahu alayh waalih wasalam saasaa dhaqan nabiga u ahaan jirta cadaaladayna ka mid tahay fa aqraca baynana isagoo sidaa dhaqankiisa u ahaa yuu aqraca noo qori riday baynana fii ghaswatin hazaaha duulaan uu nabiga duulaayo calayh salaatu wasalaam ghaswati bani mustalaq bay ahayd fakharaja waa baxay fiiha ghaswadii fakharaja waxaa soo baxay dhe fiihaa qurcadii la qorir tuurtay sahmi aniga sahmigayga baa soo baxay markii lanoo qorriday fakharajtu maca nabiyi sala allahu alay waslam nabiga maciisaan baxay qabla an yanzila alxijaabu intuuna xijaabka soo degin bayna markaa aheyd sidaasay riwaayadan ku leedahay laakiin riwaayada wahmi baa ku sugan sida saxiixa waxaa weeyaan bacda an yanzila alxijaabu intuu xijaabka soo degay kadib bay aheyd waa soo marray sooma xadiidkii qisada ifka ku saabsaneed in ninkii caaisha ay dhihi jirtay radia allahu canha wa kaana yaraanii wa kaana markii saxaabigii muxuu ahaa ya safwan ibn mucaطal الdakwani uma sulami markii uu soo kor istaagayadoo hurdo ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun uu yihi waa kay dhihi jirtay wa kaana yaraanii qabla an yanzila اxijaab intuu xijaabka soo degay ka hor buu arki jiray marka laakiin hadda xijaab bay qabtaayoo way is asturtay wejigeedii markii way qarsatay marka markaa xijaabku waa jiray baabun wuxuu ku saabsan yahay qaswi nisaai haweenku inay duulaan oo ragga ay raacaan wa ayna dagaalamaan maca rijaal ragga maciisa oo haddii raggooda raacaan oo dagaalku u qabsado wixii markaasi ayaga la aadan oo tabartooda iyo taagtooda ayay la imaanayaan hadday noqoto umuurihii kale ee khidmada ah haddii dee lasoo weerarana wixii ay haystaan ba wax iskaga celin karaan laakiin u qasti maayaan sida ragg kale safka iyo dagaalka ma gelayaan xadaana abuu macmar cabdullaahi binu camr qala xadaثana cabdاlwارث بn cabdiلsmd qala xadaثana cabdالcaزيز بn shayb can anas bn maliki radي الlahu canhu qaala anas wuxuu yidhi lama kaana ywmu uxudin maalintii uxud markay ahayd inhazama الnaasu dadkii baa jabay can الnabiyi salى الlahu alيه wasalam bay ka yaaceen markii marka hore guusha la helay oo muslimiinta ay caalsaaraha qaateen oo gaaladii la jebiyey oo haniimadii arusi lagu bilaabay waa kii kooxdii saxaabadaha waardiga lagu ogaa dhabarjebinta ilaaliya lagu ogaa ay soo dareereen wax yar mooyeene halkaasaa jabka ka imaaday oo cadowgii baa gadaal ka yimid saxaabadii baa dhabarka lagaga imaaday markaasaa inhizaamka iyo jabka uu dhacay qaala wuxuu yidhi walaqad ra'aytu caaishata caaishaan arkay buu lehay anas radia allahu canha bint abi bakr iyo wa ummi sulaym umu sulaym wa inahumaa caaisha iyo ummi sulaym oo la mushamirataani xanjeertay araa aan arko khadama suuqihina dhudhunkooda khalkhaalkiisi iyo waxyaala lugaha ugu jiray ayaa arkayay buu leehay khadamku waa khalkhaal waxa la yidhaahdo sida jejimaha gacanta haweenku u gashadaan oo kale waxyaala laisku qurxiyo iyo lugahana gashan jireen marka baalihii bilaha ee jalan lugahay gashanayeen yay markay marada kor u qaateen baan arkay buu leeyahay wax markaa uuna u qastin bay ahayd isha kaga dhacday ama qabla an yuxdara balxijaab intaad xijaabkaba la dur saarin bay ahayd sanadkii saddexaad hijrada bay aheede xijaabka weli maba soo deginba marka waxaa weeye macnuhuna waxaa weeyaan way xayteynta shaqay markaas galeen hawl baa la bilaabay orod baa la bilaabay maxay samaynayeen tanfuzaani اlqilaba sibraarihii biyahaabay la ordaayeen nafsigu waxaa weeyaan waa sarci tusricaan way la ordaayeen alqiraba sibraarkii baalka sibraarkaa biyaha lagu wada laga sameeyey maqaarka iyo intay biyo kusoo dhaamiyaan bay deen soo ordaayeen wa kayruhu wuxuu yihi tanqulaani meesha tanquzaani uu yihi tanqulaani waxay xumbaaraya naqlinayeen alqiraba sibraaraha biyaha calaa mutuunihimaa dhabarkooda ayay ku qaadanayeen uma tufiqaanihi waxay ku shubaayeen biyihii fii afwaahi اlqowm saxaabadii oo dhaawaca oo qaarkood iska tacbaana oo oonkii u aad u hayo yay biyaha afkaga shubaayeen uma tarjicaani way noqonaayeen fatamla'aaniha sibraarihii bay soo buuxinayeen uma tajii'aani way la imaanayeen fatufriqaani waxay ku shubaayeen fii afwaahi اlqowm saxaabada afkooda ayay ku shubaayeen shaqadaasi marka qabanayeen waraabinta ciidanka iyo dadka dhaawaca ee dhiigga ka socda ee xilli kulul oo meel khatara ay joogaan oo aad iyo aad ay u dhiigbaxayaan bay ahayd marka arrintaasay uqumaayeen shaqo weyn bay maalintaa qabteen radia allahu canhuna baabu xablu nisaai haweenka oo xumbaara alqiraba sibraaro ila naasi dadka usoo qaada fi lqaswi duulaanka oo hadday duulaan ka qayb qaataan inay waraabinta iyo cunto karinta iyo daaweynta iyo dhiigjoojinta iyo faashadda shaqadaas shaqadaasi qabanayaan mumaridaat ayay noqonayaan agga maaratay maydka qofka jiraan xanaanayntiisa iyo maydka qaadidiisa arrimahaasay uqumaayaan xadaثna cabdan cabdالlahi بn cثman بn jablة بn abi rawadin qaal akbarana yuنس بn يزيد اlayli عan ibn شihaab الزهri qaal qaala ثaclabaة بn abi malik wuxuu yidhi ina cmar بn الخaطاab radي الlahu canhu qasama wuxuu qaybiyey maalin muruudan maryo bayna nisaain bayna nisaaءi min nisaaءi اmadina haweenkii madiina maryo la keenay ayuu cumar u qaybinaya radي الlahu canha muruudku waa jamcu mirdin maryaha haweenka ay xidhaan wey fabaqiya waxaa soo haray mirdun hal mara ah jayidun laakiin aad u fiican baa soo hadhay faqaala lahu bacdu man cindah dadka agtiisa joogay qaarkood buu wuxuu ku yidhi qaala lahu bacdu man dad qaarkiiba waxay ku dhaheen cindahu cumar agtiisa joogay yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkeediiow acطi haadaa maradan soo hadhay waxaad siisaa ibnata rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam gabadhii nabiga allatii cindaka agtaada joogta gabadha nabigeed qabto si yuriiduuna waxay oola jeedaan gabadha nabiga umu kalum gabadha umu um, um, kalum la yihaahdo ayay u wadaan yuriiduuna waxay la jeedaan uma kalum binta cali cali bin abi aalib gabar uu dhalay oo faadimo carruurteeda ugu yareed oo umu kalum la dhihi jiray baa yaa cumar radia allahu canhu guursaday cumar baa guursaday radia allahu canhu markaa dee gabadhaas nabiga gabadhiisii baa dhashay binti rasuulilahida sidaasay ku noqonaysaa nabiga awow u ah gabadhaa nabiga awow u yahay eed qabto ee hadda rasuulka calayh salaam duriyadiisii iyo sulaaladiisii ah maradan soo hadhay iska sii faqaala cumar baa wuxuu yidhi umu sulayd gabadha la dhaho yaa xaqu ka mudan umu kalfuum waxaa ka mudan oo halgamaa ah oo nana socon jirtay oo ka qayb qaadatay halganka iyo jihaadka gabadha umu sulaym la yidhaahdo waa m umu sulayd ah, idinka idin kordhabaya idin gudaya saliid bu yidhi bifatxi sa siin ayib sulayd baan ah, umu sulayd umu saliid marka gabadhaa saliid eh, umu saliid la yidhaahdo yaa xaqu xaqnimo badan wa umu saliid umu saliiduna min nisaa'i alansaari waxay ka mid ahaan jirtay haweenkii ansaartahaa minman baayaca rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam gabdhihii nabiga la mubaayacooday ee heshiiska kula galay inay ateecayaan macruufkana ay ilaalinayaan munkarkana iska dhowrayaan ayay ka mid aheed qaala cumar wuxuu yidhi fa inahaa gabadhan aan leeyahay umu saliid ee aan marada siinaayeen ka fadilay umu kalfuum kaanad waxay ahayd gabadhani tasfiru tii xumbaarta lana anaga alqiraba sibraarkee noo soo xumbaari jirtay yowma xudin maalinta uxud waa macno wey macnaha koobaad tasbiru lagu fasiray bimacnaa taxmil tasbiru calaa wasni taxmil macnaha waa lamid lanaa alqiraba yowma uxud bay noo soo qaari jirtay oo biyahay noo soo dhaaminaysay maalintii uxud waxaa soo maray caaisha iyo umu sulaym gabadhana waa kamid umu cadiya ku jirto kamid aheed way badnaayeen qaala abu cabdillaahi bukhaari wuxuu yidhi tasfiru manaa takiiu ayuu ku fasiray isagu ah, takiiu way toli jirtay markay baalaha istibraarka dilaaca iyo hawshaas de jashay biyo kusoo dhaamin jirtay oo kusoo qaadi jirtay macnahaasna waxaa laga soo e, e, wariyey ninki la dhihi jiray abu saalix katibuleyf ayaa sidaa ku fasiray oo asaga wuxuu yihi takrizu bu takrizu iyo e, takhiitun waa isku macno laakiin macnaha mashhuurka ee carabi ahaana ay culummadu rajaxayaan waxaa weeyaan tasfiru in la yidhaahdo bimacnaa taxmilu way xumbaari jirtay in la yidhaahdo sidaasaa xoog badan baaban wuxuu ku saabsan yahay mudaawaati الnisaa haweenku inay daaweeyaan aljarxa dadka dhaawaca ah fi lqaswi duulaanka iyo dagaalka marka lagu jiro ragga dhaawacmay inay daaweeyaan oo weliba raggaas ajnabi ba allah ka dhige macnaha min baabi daruura weeyaan oo haweenka raggii ajanabiga ah ay daaweyn karaan hadday daruuro timaado oo baahi ay timaado oo wax kaloo uquma shaqadaa la waayo way uqumayaan way faashideen oo dhiigga ay iska xidhayaan ka joojinayaano way daaweyn karaan oo arrintaa waa u banaan tahay fi xaalati daruura qala xadaana cali bn cabdillahi اmadini qala xadaana bishr bn fadl qala xadaana khaalid bn dhakwaan can rubayc binti mucawidin qaalat waxay tidhi kunaa maca الnabiyi salى الlahu alيه waslm nabigaan la soconay nasqii waxaana waraabinaynay markaan shaqada aan ku jirno jihaadka dadkaan waraabinaynay ragga wanudaawi waxaan daaweynayna aljarxa dadka dhaawaca wanarudu اlqatla dadka dhintayna waxaan u qaadaynay ila madiina magaalada madiina dadka dhintayna intaan qaadinaan magaalada madiina geenayna wixii laga gaara gaalada intaynan suura xumaynin ayaa la qaadayey lakin wuxuu madiine la geeyey oo saxaabada kamid ah qaswat uxud ku shahiiday waa la soo celiyey markii dambe nabiga alayh salam wuxuu yihi celiya meeshii ay nafta kaga baxday lagu dilay halkaa lagu xabaalo marka shuhadaa uxud toddobaatankiiba hal gooba ayaa lagu xabaalay oo shuhadaa uxud la yihahdo ilaa yowmina hada mashhuura macruufa oo la ziyaarto baabu raddi nisaai ljarxa haweenku inay celiyaan aljarxa dhaawaca ay qaadaan oo liiciyaan oo guryaha geeyaan walqatla ayaa dadka dhintay ay meel qaadaan oo meel nabadgelya ay geeyaan qaala xadaanaa musadad bn musarhadin qaala xadaanaa bishr bn fadl can khaalid ibni dakwan can rubayc binti mucawidin qaalat waxay tihi rubayc kunaa naqzuu maca nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga maciisaan duuli jiray fanasqi lqawma dadkaan waraabin jiray saxaabada yani oomay ee dhaawaca ee wanakdumu waan u khidmayn jiray khidmadaasna waxyaalaha shaqada eh ama biyasiinta ama daaweynta ama gelbinta iyo qaadida intaba wanakdumu bay soo wada geli wanaruddu ljarxa dadka dhaawacaana waan celin jiray intaan qaadno walqatla ee dadka dhintay ila lmadiina magaalada madiinaan geyn jiray wixii marka dambadee soo celiya waa kii lagu soo laabay meeshii ay ku dhinteen lagu xabaalay baaban wuxuu ku saabsan yahay nasci sahmi min albadani leebka in laga siibo min albadani jirka laga siibo oo haddii qofka uu leeb ku dhaco oo lagu dhufto ama fallaad walow fallaadhaasi ka siibideedaasi haba khatar kaleba ha keentaba khatar kaleba ha keento oo qofka uu dhiig bixi karaa muxuuha dhacaankii baa kasoo boodi kasoo bixi kara waa in laga siibo waxba dhibaata ma laha hadduu nool yahay isagii u yihahdo iga siibo u ijtihaado yihah war fallaadha halaga furo halaga gooyo war leebka halaga jaro muxuu aha war xabadda halaga bixiyo waa laga bixinaya xadaثana moxamed ibn اcalى abu qurayb qala xadaثana abu usama xamaad can burayd bn cabdالlahi can abi burda can abi musa radi الlahu canhu qaal rumiya rumiya waxaa la ganay abu caamir abu caamir alashcari fii rukbatihi lowa lowaa laga ganay oo laga toogtay faintahaytu ilayh waan u imaaday buu leyahy abu muusa alashcari intuu u yimid isagoo leebkii ka laadlaado oo lowa besha lowa ishiisaah low ishiisuu kaga dhacay meel waxaa la yihah lowa ishiisa oo meesha ayadaa markii leebka laga soo saaro meeshii dhig inuu kasoo baxa la rabay biyaha kasoo boodaya faqaala wuxuu yidhi inzic haada sahma leebkan iga siib fanazactuhu waan ka siibay buu yidhi fanazaca waxaa soo dareeray minhu xaggiisa almaau biyaha kasoo dareeray meeshii markii kasoo dhuftayba biyaha kasoo tifqay buu marka waa meel khatar oo aad iyo aad dhib badan oo halbowlaha ku xihan oo qofka laga yaabo inuu dhintaba waana u dhintay saxaabigii radia allahu canhu arda meesha ku shahiiday walidaalika abu musa alashcari wuxuu yidhi yaa kugu dhuftay adeerow markaasuu wuxu ninkaa sii socdaa ugu dhuftay uu ka daba tegay abu musa alashcari ninkii buu soo dilay markaasuu ku noqday wuxuu yidhi ninkii asaga ahaa waan dilay ku bishaarayso intuu nafta ka bixin kadib buu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalam o ninkii waa dhintay ducuuna kaa codsanaya rasuul allah abu caamir ahaa fadakaltu cala nabiyi nabigaan usoo galay calayh salaam faakbartu waan u sheegay abu caamir waa sheegay nabi allow faqaala wuxuu yihi allahuma kfir licubaydin abi caamir ilaw addoonkaagas abi caamira u dambi dhaaf ayuu yihi weliba intuu nabigu weysaystay buu u duceeyey markaasu abu musa ashcari wuxuu yhi nabi allow igu dar ana ana igu dar markaasu isagana ku daray u duceeyey qaswatu awdaas bay ahayd xunayn markii dagaalkii xunayn uu dhacay nimankii awdaas lagu helay ee saxaabada idka dabagaleen fuluulkoodii iyo firxadkoodii firxadkii la ceydhsanaayey ayay ahaayeen baabu lxiraasati fi lqaswi fi sabiili illah wuxuu ku saabsan yahay alxiraasa waardiga in laska qabto fi qaswi duulaanka fi sabiili اllah jidka ilaahay jihaadka lagu jiro in xadar la qaato oo digtoonin la qaato oo lais ilaaliyo gaar ahaan dadka madaxda iyo qaadada iyo hogaanka iyo dadka hogaanka muslimiinta ahe dadku ay fiirsanayaan in la ilaaliyo o maarata la waardiyeeyo intaas uu ku saabsan yahay xadaanaa ismaaciil ibnu khaalidin qaala akhbaranaa caliy bnu mushir qaala akhbaranaa yaya yaxya bnu saciid qaala akhbaranaa cabdullahi bnu caamir bnu rabicata qaala cabdulaahi wuxuu yidhi samictu caaishata radia alaahu canhaa baan maqlay oo taquulu leh kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu ahaan jiray wuxuu ahaa fii leyla min alayaali sahira mid soo jeeday falamaa qadima almadiina markuu magaalada madiine galay yuqaala wuxuu yidhi layta rajula min asxaabii saalixan yaxrusuni leyla wuxuu yidhi layta rajulan alla nin maan helo min asxaabi asxaabtayyada ka mid ahoo saalixan wanaagsan oo yaxrusunii iwaardiyeeya alleylata caawa hadalka xooga waxaa moodaa taqdiim taakhiir lafdiga mashhuurka ee riwaayooyinka ku badan wuxuu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam baa habeen soo jeeday lamaa qadima almadiinata markuu madiina nabiga galay calayh salaam sanadoodkii u horreeyey intuunan muxuu ahaa uu ku cusbaa caaishana laakiin uu guursaday caaishana uu guursaday rasuulka calayh salaatu wasalaam yuu habeen seexan waayey rasuulka calayh salaam caaisha la hadasho waxay tii yaa rasuul allah maxaad la seexan leedahay markaasuu nabigu wuxuu yidhi layti rajula min asxaabi saalixan yaxrusuni leyla nin wanaagsan oo asxaabtayda kamid oo iwaardeeyey caawa ayaan jeclaan lahaa markaasaa saxaabigan soo socday imaaday nabigan waa saaxday markii dambe marka kaana nabiyu sal slam sahir waa soo jeeday lamaa qadima madiina marka falamaadaas waxaa ka fiican la yihahdo lamaa qadima madiina markuu nabiga madiine galay sanawaadkii hore oo ilaa sanadkii u nabiga muuna caaisho guursanin sanadkii labaad meelahaas aheed ilaa sagaal sanay la joogtay caaisha nabiga alayh isalaatu wasalaam sanadkii koobaadba ma aheen wuxuu nabiga guursaday sanadka labaad oo kale ayuu guursaday hooyada laftirkeeda wakuntu macahu tica siniin sagaal sana nabiga la joogtay sala allah alay wasalam sagaal jira way ahayd sideed iyo toban sano ayay nabiga ayay jirtay markuu nabiga dhimanayay sala allahu alayh wasalam marka lamaa qadima madiina waxaa weeye sanawaadkii hore ee madiine nabiga calayh salaatu wasalaam uu sanadkii labaad oo kale waxoogo cabsiduna ay aad u badneed cadowga madiinana u badnaa gaaladuna ay madiine ku agdhadhoweyd ayuu rasuulka alayh salaam wuxuu yidhi qof i waardiyeeya yaan rabi lahaa id samicnaa waxaan markiiba maqalay weelada caaisha sawta silaaxin sawtu sawta silaaxin hub sawtkii baan maqalay bu tiri yani nin hubaysan oo ciidan oo hub wata ajab ajab qajabtiisaan maqalay oo seeftii iyo wuxuu watay isku dhacaya sawta silaax faqaala nabiga alay slam ba wuxuu yidhi man haada war waayo ruuxan shanqaraaya faqaala wuxuu yidhi ana sacad bin abi waqaas sacad bin abi waqaas baan ahay waa banu zuhra nabig raabtigii wey sal slam awalu man rama sahma fii sabiili illaah saxaabigii geestigaa wey sacad bin abi waqaas baan ahay jiitu waxaan u imaaday rasuul allahu liaxrusaka liaxrusaka inaan ku waardiyeeyo caawan ku ilaaliyo oo waardiga kaa qabto ayaan u imaaday marka rajul saalix buu marka noqday waa ka nabiga alay slam rajulan min asxaabi saalixan marka ninka saalixa nabigu uu majeertay ama uu doonay ama uu jeclaaday uu weydiistay ilaahay wuxuu noqday saxaabiga radia allahu canhu ardaa fanaama الnabiyu nabiga waa saxday isla markiiba balq buu yidhi xataa samictu qadiidaba ila caaisha ilaan khuuradiisa maqla rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waxay leeyihin waa intuuna soo degin qowluhu tacala wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa kaa ilaalinaya dadka kaa dhowraaya intayna soo degin ayay ahayd baa laleeyahy si ahaana xadarka iyo digtoonida in la qaato ayaduna waa ku jirtaa meesha walidalika nabiga alayh salaam daahara bayna dircayni laba dirac bireed buu nabiga alayh salam iska dulgashaday marka tawakulka iyo iskama hor imaanayaan ixtiyaadka iyo xadarka iyo digtoonida lakala qaato inaad digtooni qaadato ood is ilaaliso oo isdhowrto o iswaardiyeyso ee inaad ilahay tala saarato iska hor imaan mayso tawakulku waa amr waa acmaal اlquluub qalbiguu galaa tawakulka xiraasada iyo iswaardiyeyntuna waa wax maaratay daahira oo u baahan maarata asbaab lala imaaday wey sida ninkii u dhihi jiray nabiga alayh الsalaatu wasalaam acqilhaa watawakal intaad ritigaada ama neefkaada aad dabarto ilaahayna tala saaro sidaasaa marka la rabaa caqidada qofka muslimkaa sidaasaa laga rabaa inuunan dhihin ani ilahay baan tala saaranoo asbaabtao dhanna uuna iskaga tegin inuuna asbaabta ictimaadin oo uuna u malaynin asbaabta inay ilaalinayso ilahay tawakulkiisa uuna ka tegin iskuwadkaasaa la rabaa inu isku wado ana sacad bin abi waqaas jiitu liaxruusaka fanaama nebi sal slm waa saaxday xadaثna yaحyى بن yuسufi qaal akhbarana abu bakr can abi xasin can abi salix الsamaan can abi hurayraةa radي الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalيه waslama qaal tacisa waxaa hoogay tacsigu waxaa weeye waa lidu sacaada lidu sacaada yani qofka ima saciidun wa ima tacis tacisku waa shaqi tacisa waxaa dhur darsanaaday oo shaqi noqday o kaan ku dhacday cabdudinaari addoonka midka caabuda maxaa ujeeda cabdudinaari dinaarka dahabka ninka caabuda wadirhami dirhamka fidada midka caabuda lacagaha dahabka iyo fidada iyo walqadiifata sijaayada iyo walkhamiisata marada maryaha ququruxsan ee xidho ee khamiisada waa maro murabacaho midambe iyo khuduud leh maryaha maa loo jeedaa kaa addoonka caabuda tacisa waa hoogay in nucdiya macnaha waxaa loo jeedaa waxa maskaxdiisa iyo maankiisa mar walba ku jira ee artiisa ku weyn ee u qiimeeyo ee uu jecel yahay ee uu ku farxo ee hadduu waayo uu ka walbahare ka xanuunsado ee haddii loo diido uu ka caroodo mar walba waxa kontaroolaya uu ka dambeeya waxaa weeyaan adduun iyo xoolo wey xoolo weeyaan xoolou dadka ku jeclaan xoolou dadka ku nici hadday siin waayaan hadday siiyaanna waa ku jeclaan ilaahay dartii ukhuwo iyo islaamnimo iyo diin midna kuma jirto mana xerinayo marka addoonka waxaa laga dhigay kaanahu cabdun lihadihi alashyaa isagoo addoonba waxa u ah oo caabudayo ayaa laga dhigay lanna cubuudiyada waa alinqiyaadu walkhuduuc wey marka wuxuu u khuduuci oo u hogaansami ee uu ka dambeeyo waa adduunyo keliya in ucdiya haddii la siiyo radiya uu ku raadli noqon oo waa farxaya mabsuud buu noqon wain lam yucda haddaan la siininna lam yarda ma raadli noqonayo haddii la siiyo xoolihii waa raadli noqon haddii la siin waayona waa cadhonaya oo waa dagaalaya adduunyada unbuu maarata saaxiibka kugu leeyahay adduunyada unbuu kugu jecel yahay ee maalintuu wax kaa waayo waa kaa fallagoobaya waa kaa tegaya kaasa cabdudinaar yihahdaa lam yarfachu israaiilu bule bukhaari wa muxamed bnu juxaada can abi xasiin riwaayada ka wariyeen marfuuc kamayna dhigin wa waxaase noo ziyaadiyey camru camr camr bin marzuuq weeyaane qaala wuxuu yihi camr bin marzuuq akhbaranaa cabduraxmaan bin cabdillaahi bnu dinaar can abiih can abi saalix isamaan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alيh wasalama qaal tacisa cabdudinaari wa cabdudirham waxaa hoogay oo inkaa ku dhacday oo shaqi noqday oo bacaw noqday dinaarka midka ka dambeeya iyo wacabdudirhami dirhamka fidada midka caabuda wa cabdulkhamiisati dhar iyo marya uu ninka caabuda iyo birbirka adduunyada iyo ziinada iyo quruxda ka dambeeya ee aan walaa iyo bara alwalaa walbara waxay ku salaysan yihiin oo salka ku hayaan caqiidada mu'minnimada iimaanka islaamnimada iyo didkiisa oo gaalnimo iyo kufriga nifaaq iyo fisqiga labadaasa dadka lagu kala qiimeeyaa oo hadduu yahay qof mu'min oo wanaagsanna waa weligaadi wey hadduu yahay qof maarata ama gaal ama munaafiq oo xunna waxa weeyaan tabra canhu ka bari noqonaysaa alwalaa walbarana min awhaqi cura aliimaan iimaanka xadhkihiisa midka ugu adag buu ka mid yahay inaad alla dartii wax u jeclaato alla dartii inaad wax u laakiin kuwan waxaa weeyaan addunyay ka dambeeyaan in ucdiya haddii la siiyo addunya radia way ku raadi noqon wain lam yucda haddaan la siinina sakida waa cadhoonaya waa sida maanta de iska badan weeyaan ogtihiin na haysata dhibka maantana haystee u weyn waa sidaa iyada ah tacisa waa hoogay midka asagaa wantakasa madax madax buu u dhacay waa dulloobay wey intikaasku waa qofka inuu maaratay eh, gadalgadaal u dhaco ama uu madax madax u dhaco wey waidaa shiika haddii la mudo oo qodax iyo waxay muddo falan taqasha waqo unan qodaxdaa wax ka bixiya helin falan taqasha ma helo wax qodax ka bixiya taasuu ka wada waidaa shika haddii qodax lagu mudo falan taqasha wana wax ka bixiya ma helo wax ka bixiya oo qodaxdaa ka saara yuuna helin habaar oo kale wey duuba waxaa liibaanay oo janno iyo duubo u sugnaatay licabdin addoon aakhidin ku dhegan oo haysta bicinaani farasihi fii sabiili اllah faraskiisa caynaankiisa iyo xarigiisa iyo xakamihiisii buu ku dhegan yahay ashcafin haddana waa basaasan yahay ra'suhu madaxiisa muqbaratun qadamaah labadiisa gomadoodna way boorhaysan yihiin oo waa nin safka ku jira oo xuduudka taagan oo sigada ay ku baxaysa fidhada oo marra ordaaya marra maaratay gaalada fiijisanaya in kaana fi lxiraasati in kaana fi lxiraasati kaana fi lxiraasa shardigiiiyo jawaabkii baa isku mid noqday marka in kaana hadduu yahay waxa muhimka ah in kaana almuhimu baa ku jirta shayga loo baahan yahay maanta hadduu yahay isaga looga baahan yahay fi lxiraasati waardi haddii looga baahdo kaana wuxuu noqonoo sigiji u taagan yahay fi lxiraasati waardigaasi isku u taagan yahay oo digtoonow wey wain kaana hadduu yahay fi saaqati gadaal inuu ciidanka ka soo kaxeeya haddii looga baahdana kaana fi saaqati saaqadu ku darman saaqada waa gadaal ciidanka ka socda weeyaane dabada dhexal ka socda weeyaan ciidanka marka laga hadlaayo ilaa shan baa loo qaybiyaa maymana iyo maysara iyo qalbi iyo maqdama iyo saaqa shantaasa loo qaybiyaa marka hadda meeshii looga baahaduu taagan yahay shaahidka wuxuu musanifka xadiidka u keenana waa baab اxiraasa fi اqaزwi ninka xadiidkan inta dambe wey ee uu leeyahay in kaana fi اxiraasati kaana fi اxiraasa wain kaana fi saaqati hadduu looga baahdo dhexdiinu ka socdo ama gadaalla kaana fi saaqati buu ahaan hadda meeshii looga baahdo iskaga jiraya nin ismuujinaayo oo muuqda oo meeluu lagu ogyahay oo lama taabtaana ma ahee meel allaala meeshii loo diro ayuu u dirmi sahmun min sihaami lmuslimiin wey waa leebleebabka muslimiinta kamida weeyaan waana khaamil qof iska qarsoon oon aad loo bunbuninin oo banaanka isa soo dhigin weeye inuuna saa yahayn waxa u daliila hadalka nabiga alay slam wuxuu yihi istadana hadduu idan weydiiso guryaha madaxda iyo meelaha tujaarta iyo guryaha hadduu intuu imaado hebel baan ahay yidhaahdo lam yu'dan lahu loo idmi mahayo nina dheg bir kusi maayo mitin baan ku jiraa iyo aba hadli mahayaba wain shafaca hadduu ergeeyo oo yidhahdo war hebel baan ka socdaa ninkanaan wadaa sidana ninkan u rabaa uu yidhaahdana lam yushafac laga erge aqbali mahayo qofkanaan wataay ah lai qor hadduu dhao maalan ama u yihahdo qofkanaan dhib lagu haya halaga qaado ama nin baa xidhana war ka soo daaya telefonkaama laga qaban maayo danba laga geli maayo maca daalika qiimahaasuu leeyahay waa xilli walba xilligii saxaabada khaasku ma aha mar walbaba dad noocaasa ah oo kaabiriinah oo maaratay eh, mxuu ahaa kaamiliin oo iska qarsan way jiri jireen waa dhihi jiray uways اlqarani akuunu min kaburaa'i naasi axabu ilay dadka qarsoon ee khaamiliinta ku jiro in u muuqanin ayaan jeclahay buu dhihi jiray radia allahu canhu arda qaala abu cabdillaahi اlbukhaari lam yarfacu israa'iil wamuxamed binu juxaada can abi xasiin waan u soo celiyey wa qaala wuxuu yidhi tacsan aayad qur'aano marka lafdigan soo aroortay oo tacisa lafdiga asagaa ah yaa macnaheeda iyo ishtiqaaqeeda qur-aankana waa ku jirtaa wladiina kafaruu fatacsan fatacsan lahumti weeyaan marka tacsan fakaanahu yaquul aayadda waxaa loola jeedaa macnaheedu waa isagoo ilaahay leh faatcasahum اllah ilaahay halaago fatacsan lahum halaag baa u sugnaaday faatcasahum اllah duubaa lafdigaa duuba ah fuclaa weeyaan wasankeeda min kuli shayin shay kastoo ayibin wanaagsan baan laga keenay wax allaale wixii wanaagsan baa duubaa la dhahaa wahiya yaawun yaabay heedoo ayib iyo yaiibuba aheed yaaun yaadaasoo xuwilad la wareejiyey ilaa waawun wow loo bedelay wa hiya min yaiibu bay ka ahaatee yaiibu iiban iyo duuba markaa macnaha waxaa hadda uu ku fasiraya macno caama macno caama ku fasiray kullu shayin ayib wax kasta oo wanaagsan ayuu ku fasiray waxaa si gaara loo dhahaa shajaratun fi ljanna geed jannada ku yaala oo laamaheeduna ay meel kastoo jannada kamida ay ka laadlaado ayaa duuba lagu magacaabaayo hooskeedana aan la soo afjari karin wailin mamduud dadku ilahay ili wey subxana watacaala hoos kala taagay oon soo afjarmaynin oo meel walboo kaaga horeeya wey baabu fadli اkhidmati fi lgazwi gazwada iyo duulaanka marka lagu jiro in la khidmeeyo oo dadku haddii safar leeyahay ama howlo lagu jiro waa kala firfircon yihiin qaar baa ma dhaqaaqi karin oo meeshaas ka fadhiya in loo soo adeego un raba qaarna ilaahay baa xoog furi siiyey markaaba biy biyo keenid iyo shahkarin iyo khidmadii buu marka khidmada dadka u istaagaya khidmada wada ayaa fiican ajr iyo hawaab bayna heleen xadaanaa moxamed bnu carcara qaala xadaanaa shucba bnu xajaaj can yunis ibni cubaydi can haabit اbunani ibni aslam can anas bni malikin radi alahu canhu qaal saxibtu jariir bna cabdilahi bule anas waxaan la saaxiiba safar la galay jariir bnu cabdilaahi اlbajali alximsi radia allahu canhu wa ardaah saxaabi jariir uu ahaa waa ninkii nabiga uu duceeyey alayh salam isagii qowskiisaba waa u duceeyey nabiga alay s amsa maraad shan jeer buu duceeyey ayb markii uu diray eh, mxuu aha alkacba alyamaniya dilkhalasa meel la yidhahdo sanam ku yaalay ayuu soo burburiyey oo inti soo burburiyen soo gubeen ayay nabigu u imaadeen waxay dhaheen ya rasuul allah taraknaaha kaanaha baciirun ajrab isagoo moodo neef geelahoo daamir la mariyey oo cadho daamir la mariyey oo gubtay baan ka imaanay marka u ducey rasuulka alayh salaam wuxuu leeyahy saxiibtu jariir bnu cabdillahi anas waan la saaxiibay fa kaana wuxuu ahaa jariir oo igaba weyn yakdimuni kii ii khidmeeya wahuwa akbaru min anas anaskan hadlaaya waaba ka weynaa isagoo iga weyn buu ii khidmayn jiray oo hadda shaqada ii qaban jiray hawlaha ii qaban jiray anao iska fadhiya markaan dhaho adeer adaa iga weyn waase oo adaab iga duqsane maxaad igu khidmana dhahana qaala jariir wuxuu dhihi jiray inii ra'aytu lansaara anigu waxaan arkay ansaar oo adiga anasa aad ka horgal tahay yasnacuuna iyagoo samaynaya shayan shay laa ajidu aanan helinaynin axaddan qof oo minhum ansaar ka mida ilaa akramtuhu inaan karaamay mooyeen wax baan markaasaan waxaaman ku nadray in qof reer ansaareeda aanan wadda isla qaadin ilaa inaan karaameeyo mooyaane ama aanan helin inaan karaameeyo mooyaane markaan arkay siday nabiga oola dhaqmaayaan calayh salaam iyo khidmada nabiga iyo jajabnaanta ay nabiga ujajaban yihiin calayh salaam iyo siday nabiga alayh salam waqtigooda ugu horeen toban sano u u khidmaynaya anas bin malik toban sano ayuu nabiga midig iyo bidix oga leexanin oo safar iyo xadar midda uun ka harin radia allahu canhu ardaa marka maxaanan kugu khidmaynaynin khaadimu rasuuli ilahi ba adigaba tahay man khadama khudima bay dhihi jireen ninkii khidmeeya isagana waa loo khidmaynaya saasuu mudan yahay wey xadaثana cabdاlcaزiz bn cabdillahi اlweysi qaala xadaثanii moxamed bn jacfar can camr bn abi camrin mawla muطalib bn xanطabin anahu samica anas bn malik radi allahu canhu yaquulu isagoo leh kharajtu maca rasuuli الlah rasuulka maciisa alayh salaam baan baxay ilaa khaybar baan u baxay akhdumhu anoo khidmaynaya nabiga alayh salaam oo safar aadoo khaybar aadoo qaswi yaan u khidmaynayay falama qadima nabiy intaa way shaahidka wuxuu keenay musanifka falama qadima الnabiyu salى الlahu alيه wasalam markuu nabigu soo galay raajican isagoo ka soo laabtay khaybar wa badaa lahu uxudun uxudna ay usoo baxday nabiga buurta uxud oo buuraha u dhaadheer bay ka mid tahay madiina ee looga hor arki og meel fog marka soo socdo uxud baa kugu hor muuqanaysa wa badaa lahu uxud qaala wuxuu nabigu yidhi hada jabalun kaas waa buur yuxibuna ana wa nuxibuhu annagana aan jecel lahay shay jaamid ah oo jamaadaadka iska angegan ka mid ah maalaa yacqilah oo haddana ilaahay dareen uu geliyey bixubbi rasuuli llaahi sal l slam inuu nabiga jecel yahay alayh salaatu wasalaam lagu abuuray wey waana mucjiza min mucjizaati rasuul kamida ah inay jamaadaadka xataa ay dareemaan oy jeclaadaan sala allahu alayh wasalam wuxuu dhihi jiray rasuulka maka ayuu ka sheekeeyey wuxuu yihi inii acrifu xajaran kaana yusallimunii qabla an ubcaf inii la acrifuhu اlaana dhagax baan garanayaa buu dhihi jiray maka ku yaala oo islaami jiray intaa laysoo saarinba ayuu islaami jiray haddaan garan buy dhagaxii weli waan garanaya rasuulka sala allah alay slam nabigu salaamaya uma ashaara biyadihi ila almadiina markaasuu deena ashaara wuxuu ishaaray nabiga calayh salaam biyadihi gacantiisa sharafta badneed ila almadiina xaggaa iyo madiinu farta kusoo fiiqay sala allahu alayh wasalam madiino u muuqata qaala markaasu wuxuu yihi allaahuma yaa alla allow inii uxarimu waxaan xaram ka dhigi maa bayna laabatayhaa madiina labadeeda golood yani labateynka waa xarataynka wey alxara sharqiya walxara alqarbiya labadaa dhagax shilimadowda inta udhexaysa madiine la yidhaahda ee markaa nabiga alayh salam uu xaramka ka dhigay calayhi salaatu wasalaam bayna alcaayiri wa thawr iyo caayir labadaas buurood inta udhexaysa xagga buurahada kalaga hadlaayo xagga xaraatkana waa xara sharqiya xara alqarbiya wey labadaasaan xaram ka dhigay inta udhexaysa ka taxriimi ibraahiima ibraahim khaliil si uu xaram ooga dhigay makata maka mukarama isagaba xaram buu ka dhigay oo xuduud buu sameeyey ilahayna subxaana wa tacala amarkiisu ku sameeyey xaram bay noqotay allahuma baarik lana ilahu noo barakeey fii saacina madiina saaceeda iyo wamudina mudkeeda suuskeeda iyo koobadeeda ilahu noo maarata barake barakadii waa ku dhacday buu dhihi jira imaam nawowi raximah llahu tacaala oo waxaa markaad madiino joogto ku deeqi meelaha kale kuguma deeqaan shaahidka waxaa weeyaan khidmada anas binu maalik uu nabigu u khidmayn jiray isagoo safar ku jira xadaثana sulaymaan bnu daawuud aburabiic alcataki azahraani can ismaaciil bni zakariya can caasim bn sulaymaan alaxwal can muwariq اlcujli can anas bni malik اlbasri radia allahu canhu وarضaah qaala wuxuu yidhi anas kunaa maca nabiyi salى اllahu alيه wasalam nabiga maciisaan la soconay calayhi salaam akarunaa dilan ninka noogu badan wax la harsado oo madaxa la saartana alladii waa qofka yastadilu harsanaya bikisaa'i go-iisa qofka go wata ayaa nooga hoos badan dhulku waa dhul iska saxraa oo buuraleeya oo geed aan lahayn nagaar yar yara mooyeene meelo togagii iyo meelahaas laga yaaba geedo quraca inaad ku aragto marka qoraxdii baa ku soo baxday oo aad u kulul wax madaxa aan saaranan mama haysano ninka go yar haysta qayd yar oo madaxa uu saarto yaa noogu hoos badan wa aladiina saamuu waana la soomanaa dadna way iska afureen musaafiriin bay ahaayeenoo cudurdaar bay leeyihiin wa ama aladiina saamuu kuwii soomay falam yacmaluu shay xumayna qabanin marka la degay oo casarkii la degay kuwii maanta o dhan soomana way badaateenba oon iyo haraad bay la dhaceenoo waxba waaqibsan waayeen wa ama aladiina afdaluu kuwiisa afuray ee iska afuray fa bacahuu rikaaba awrtii bay kiciyeen inay soo mayracaan soo dhaamiyaan rarka ay ka furaan wax shaqadaasay qabteenoo hawshii bay bilaabeenba wamtahanuu waxay bilaabeen mihnadii imtahanuu ee badda uu akhda almihna shaqadii loo baahnaa hadday noqoto teernadii in la qotamiyo xaabadii in lasoo goro dabkii in la shido mihnadii shaqadii bay qabteen wacaalajuu mucaalajad iyo camalkiibay qaadeen iyo bilaabeen wax baa ka mida mucaalajada faqaala nabiyu sala اlah alay slam ba wuxuu yidhi dahaba almufdiruuna alyawma biاljri dahaba almufdiruun kuwii afuraa maanta waxay la tageen alyawma maanta biljri ajri bay la tageen oo kuwan inay iska afuraan way u banaaneed kuwana ruksadii bay qaateen laakiin camal weyn bay qabteenoo khidmadii reerka oo dhan bay u qumeen saasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam ajirkii bay la tageen khidmadaa ay qaadeen ee khidmeeyeen ee dadka u shaqeeyeen ayaa lagu ammaanayaa baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu man xamala mataaca saaxibihi fi safar fadlu man qof fadligiis xamala xumbaaraa mataaca saaxibihi saaxiibkii alaabtiisii qaadaa fi safari safarka oo ninka maarata musaafirka ay la socda ay wada socdaan marka gaariga la fuulaya alaabta u qaada meel u dhige isaga maaratay dabati u khidmeeya taa hore waa isagii loo khidmeeyey haddana waa khidmadii lakin alaabtii oo meel loo saaro oo meel loo dhigo oo loo qaado xadaثana isxaaq بن نصr qala xadaثana cabdالرaزاq بن hmam السنcاni عan mcmr بn rashidi عan hmami بn mنبهin عan abi هurayرaةa رadي الlahu عanهu عan النabiي slى الlahu عalيه وalih وasلم qaal kul sulama xubin kasta oo xubnaha bini aadamka kamida ah, saddex boqol iyo lixdan xubnood wey sadaqatun sadaqa ayaa korkeeda ah oo laga rabaa oo ilaahay subxaanahu watacaala nicmada uu kuu galladaystay ee ku siiyey ee xubnahaas uu waaga kuu beriya iyagoo nabada sadaqada lagaa rabaa shukran lilah ina ilahay ku shukriso sadaqadaasna xoolo la bixiyo keliya ma ahee duruqulkhayr oo dhan wey wax allaale wixii khayrood la timaado xubin xubnihii ka miday sadaqa u tahay kula yawmin maalin walba yaciinu rajulu ninka yuciinu rajula inuu nin u kaalmeeyo fii daabatihi daabadiisa daabadiiba u kaalmeeyey oo asagiiba ubasaarayba yuxaamiluhu calayhaa wuxuu daabadda korkeeda u xumbaaray oo u saaray oo amase yarfacu calayha u kor yeela asagoo saaran oo u dhiidhiibay mataacu alaabtii sadaqatu sadaqe tahay waa sadaqo alaabtii buu saaray asagii buu saaray meehe asagoo saaraban buu alaabtii u laacay oo yarfacu calayha oo u kor yeelay intaba sadaqii ajir bay u tahay waalkalimatu ayiba kelimada wanaagsan ee macruufka ah hadday noqoto salaam wanaagsanoo qofka la salaamo hadday noqoto ducadii qofka loo duceeyo hadday noqoto macruufkii oo la faro hadday noqoto xumaantii oo la reebo kelimo ayibo oo wanaagsanoo lagu hadlo iyo wa kullu khadwatin tallaabo kasta oo yamshihaa qofku uu socdo ila salaati salaada sadaqatu sadaqa weeyaan wadallu ariiqi jidka qofka ka habaabsan ee garanayna oo la tuso sadaqatu sadaqa wey qof socdaa wuxuu kule war hebel gurigiisa ima taqaana ma naqaano inaad tirado ma meelahaas aad ad tirado waxaa ka fiican inaad tiraahdo ina kicibal anaa kutusi ood waddadii si fiican ugu riddo oo tilmaam fiican siiso ood u ishaarto o tusto ayaa fiican sadaqay kuu noqon ajr iyo tabaab bay kuu tahay wax la fudaysto la yaraysta ma aha baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu ribaatin ribaadku waxaa la yidhaahdaa alinxibaasu fi huquur meelaha faqriga ahee dhufayska ahee cadowga iyo muslimiinta isku horfadhiyaan in lagu xabismo oo waardi la galo xiraasadii buu u egyahay waardigii buu u egyahay ribaadu yawmin fii sabiili اllaah hal maalinoo waardi la qabto ilahay jidkiisana dhufays loo galo ama difac loo galo ayaa laga hadlay fadliga ku sugan iyo wa qowlillaahi caza wajal ilahay qowlkiisa uu yihi ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabiduu sabra oo sabartama oo muraabadana sameeya wataqu llah ilahay intaad ka baqdaan maaratay camalkiina suubiyo hagaajiya lacalakum tuflixuun waad liibaanaysaani xadaanaa cabdullaahi bnu muniir samca anahu baa meeshaas o kale ku jirta oo la iska xadfaa kaiiran in badan samica ee anahu samica wuxuu maqlay abaa nadar abaa nadarkuna waa haashim bn qaasim haashim bn qaasim abaa nadar ayuu maqlay oo xadaa qaala wuxuu yihi baa ku jirta xadaثana cabdالرaحman bn cabdالlahi bn dinaar can abi xaazim salamta bn dinaar can sahl bn sacdin الsaacidiy radia allahu canhu ana rasuula اlahi salى الlahu alيه wasalam qaala wuxuu yihi ribaadu yowmin hal maalin oo dhufays la galo difaac la galo fii sabiili اlah ilahi jidkiisa yaa khayrun ka khayr badan min adunyaa addunyadii wamaa calayha wax korkeeda ah wa mawdicu sawdi axadikum axadkiin ushiisa meel la dhigo min aljannati jannada in ul la dhiga oo jannada ah yaa khayrun ka khayr badan min addunya addunyada wamaa calayha wax korkeeda ah warawxatu kalcaraabo yaruuxuha alcabdu addoonku uu caraabo fii sabiilah waddada ilaahi aw ilqadwatu kalahaad uu ka fii sabiililah u ka yaa khayrun ka khayr badan min addunya addunya wamaa calayha wax korkeeda ah. marka waxaa weeyaan camalkaa fii sabiili illaahi ah, fii jihaad fii sabiili illaahi ah, acmaasha ugu sharaf badan bay ka mid tahay maxaa yeelay waa diintii oo la difaaco o la ilaaliyo o la dhawo wey baaban wuxuu ku saabsan yahay man gaza qofkii duulaa bisabiyin buu la duulay ilmo yar lilkhidmati inuu khidmeeyo kula yar buu wuxuu wakaadaad ii khidmaysa adige dagaal ma gelayside alaabta iisii ilaali oo ii khidmay oo waysada ay siiside iraac xaddaثanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xaddaثanaa yacquub yacquub bin cabdiraxmaan alaskindiraani wey yacquubkan yacquub bin cabdiraحmaan an an camr cmr bn cmr bn abi cmr can anas bn maliki radi allahu canhu ana الnabiya salى اllahu alayh walih waslama qaala liabi dalxa abu dalxuu ku yihi nabiga alayه الsalaam iltamis lii gulaama abu dalxow wiil ii raadi min khilmaanikum wiilashiina caruurtiina yaryarka kamida bal ii raadi yakdumunii ii khidmeeya xataa akhruja ilaa aan kala baxo ilaa khaybar khaybar baan u socdaaye wiil ii khidmeeya marka aan kala ba khaybarna la aado ii raadi buu yidhi fakharaja wuxuu le anas fakharaja bi abu dalxa anigii buu abu dalxa ila baxay murdifi xaaluu ifangeliyay oo gaadiidkii gadaa laga saaray wa ghulaamun ana wiil yar baan ahay raahaqtu lxuluma buluq baana ku dhawaaday xadiidka xoogo ishkaala ku jira ishkaalka koobaad waxaa weeyaan hadalka uu leeyahay xadiidka ku jirta oo ah wiil ii khidmeeya ii raadi oo deena uu abu dalxana anas u keenay anas ma yoomu khaybar baa loo keenay nabiga alayh salaam mise ka hor ya ka hor soomaahan way horreysay khidmadii sagaal sana uu nabigu khidmaynaya alayh isalaatu wasala ama toban asagaaba yidhi khadamtu rasul cashara siniin marka sanadkii toddobaad bay ahayd khaybar marka khaybar loo baxaayo anas nabiga wuxuu khaadim u ahaa ka hor lix sano iyo weliba wax ayuu khaadim u ahaa marka see loo anas waa keeni karaa waxay ku jawaabeen culimmadu oo jawaabaha kamida in la dhihi karo markuu la nabiga alayh salaam wiil ii khidmeeye ila baxa wuxuu ka hadlaayey anas waaba ii khidmeeya gurigu ii joogaayo madiinu joogaaye mid ila baxa ii keen haddii mid ii baxa la baxa nabiga alay slam u codsaday anaskii un loo keenay marka oo asagan xadarka iyo nagaadida khaadim kuwa yaa safarra ku anfici ayaa loogu keenay laakiin wa ana gulaamun raahaqtu lxulma weli ishkaala ilmo yaroo weli qaangaar ku dhow baan ahaa markaana anas cumrigiisa ilaa lix iyo toban iyo waliba ziyaaduu jiraa leanna nabiga markii loo keenay toban sanuu jiray soomeen toban jir buu ahaa khaybarna waxay ahayd sanadkii toddobaad ee hijrada bay ahayd sanadkii toddobaad haddii lagu daro toban meeqay noqon toddoba sano lix iyo toban sano u dhamaatayba lix iyo toban sano u dhamaatay ishkaalkaasa marka baaqi ah soo raadiyey marka wixii lagu ishkaal bixi lahaa fakuntu akhdimu rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u khidmaynaya idaa nazala markuu nabigu dego oo socodkii iyo safartii lagu jira laga dego ayaan khidmo u qabanhay nabiga alay slam biyaha u keen cuntada u hagaaj howlaas fakuntu asmacuhu waxaan ka maqlayay nabiga kaiiran in badan in badan baan maqli jiray asagoo yaquulu leh ducadaan ku ducaysanaya allahuma inii acuudu bika min alhami walxasni ilah waxaan kaa magangalaya hami murug iyo xusni walbahaar iyo tiranyo ayaan kaa magangalaya wlcajzi cajizi walkasri wahsi cajiz iyo wahsi baan kaa magangalaya wlbukli bakaylnimo iyo waljubni furinnimo aan kaa magangalaya wadalci dayni dayntayna iga badato oo aan iska bixin waayo xoolaha dadka ayaan kaa mahangelaya waqalabat الrijaal rag inuu iga qaalib noqdo dooda iyo mujaadalada bilatihi axsan markaan la doodaayo ila wabika khaasamtu bay aheede ilahay dartii baad u doodi ood cadowa ola doodi oo muslimiinta aad ku difaaci oo munaafiqiinta iyo mulxidiinta iyo zanaadiqada iyo mubtadicada yaad kula doodi marka hadday dood aad galayso inaan xiwaarka lagaa badinin oon lagaa qaalib noqonin alabat rijaal hadday muqaawamo iyo dagaal noqoto sidoo kale uma qadimnaa khaybar ducadaasuu nabigeen badan ku ducaysan jiray alayh salaatu wasalaam uma qadimnaa khaybar khaybar baan gallay buu le magaaladii khaybar oo yahuudda ay deganeed waa weerar ugu qaaday in badan bay iyaga la kari waayey oo dhibaato badan bay muslimiinta ku hayeen falamaa fataxa allahu calayhi alxisna nabiga calayh salaam markuu ilaahay u furay xisnigii xusuuntii kamida khaybar khaybar wax xusuun badan bay ahayd yani waxay lahayd derbi magaalo walba tuulooyin tara badan tuulo walba marka waxay lahayd xisni wax la yihahdo wabaa ku wareegsanaa oodba ku wareegsaneed iyo dhis aan la mari karin marka xisnigii ninkii marxab baana ugu xoog badnaa marka inta kale xoog lagu maray waxaa la mari waayey ninkii khaybar geesigeedii ahaa ee la dhihi jiray marxab xusnigiisi baa la mari waayey mubaarazuu samaynayaa wax u galaa la waayey ilaa markii dambe cali radia allahu canhu baa u baxay cali baa dilay radia allahu canhu wa ardaa markaas haddeena magaaladii khaybar gacanta lagu dhigay falamaa fataxa allahu calayhi xisna dukira lahu waxaa nabiga loo sheegay markii gacanta lagu dhigay oo gabagaba lagu sameeyey oo xoolahoodii iyo carruurtoodii haweenkoodii la soo aruuriyey raggiina la laayay wixii la layn kara wixii kalena isdhiibeen ayaa nabigu waxaa loo sheegay jamaalu safiya safiya binti xuyay ibnu akhtab radia allahu canha um gabadhaasoo dadkii khaybar deganaa kamida ayaa nabiga loo sheegay waxaa la haweenkii maanta la qabtay gabadh aan ku bajirin quruxdeeda lamid aheen gabadha ugu qiimo badneed baan aragnay rasuul nin daxiye bin eh, eh, khaliife la qaatay oo aad adigaa u inuu gabadh la baxo gabdhaha ka mida intuu yimid nabiga alay slam wuxuu ya rasuul allah haweenkaas israa'iiliyaadka ee gacanta lagu dhigay yahuudda mid iga sii ah, markaasuu nabig ala sl mid adiga ad karabta ka qaado safiya bintu xuyey buu la baxay marka oo haddii la dhaho sharafta makaanada xagga maaragtay darajada iyo xagga quruxda iyo intaba ku fiican ninkeedana madax buu ahaa aabbaheedna madax buu ahaa aroos bay markaa ahayd ninkeedina waa laga dilay meeshaas lagu dilay gabadhaasaa marka yuu iska qaatay daxiya binu khaliifa alkelbi nin ragga madaxda ee nabigu soo dhaweeyu ka mid ahaa daxiya binu khaliifa waadna ogtihiin waxaa isku ekaysiin jiray malkuljibriil alayhi salaam yaa isku ekaysiin jirayba markaasay saxaabadu hadleen oo ay dhaheen ma ninkan daxiyaa gabadhan loo daynaya kolba haddii qof un looga tanaasuli rasuulka ilaahay ha qaato oo umulmuminiin ha noqoto haddii kale suriyatu rasuulilah ha surreysta rasuulka alayh isalaatu wasalaam jamaalu safiya bintu xuyay bin akhdi baa loo sheegay wa kaana qad qutila kii la dilay waqad qutila zawjuhaa ninkeedii ayaa lagu dilay goobtaas wa kaanat caruusan aroos bayna aheyd fastafaahaa waxaa doortay rasuulu llahi sal slam linafsihi markii dee laisku qabtay oo la yidhi nabigu maan oga talaasulaynaa nabiga alayh salaatu wasalaam baa lagu wareejiyey asagina waxaa la yidhi gabadh kale un qaado waa iseer xumeeyey tu kala ku darso tu kala ku darso tu kala ku darso loo lahaa ilaa toddoba gabdhood ayuu u qaatay bedelkeedii Ah, lagu raaligeliyey nabiga alayh salaam marka safiya wuxuu ku qaatay asafa asafi wax safi la yihahdo ama isdifa baa la yihahda ninka ciidanka hogaaminaya ama nabiga alayh salaam wuxuu lahaan jiray markii jeiska iyo dagaalka u dhaco intaan qayba la gaarin wax buu nabiga la bixi jiray alayh salam ama saxaabadii ninka hogaanka markaa waa haya khulafadana waa lamid si saxiixa marka oo asaga dee lagu karaamaynayo khiyaadadii muslimiinta iyo hogaankiibuu hayaa xil weyn baa ah yaa saaran abaalgud baa looga dhigaya marka safi baa la yidhaahdaa nabiga alay slam marka safiya wuxuu ku helay safigaasuu ka helay khumuskiina kamid ma aheen qaniimadana kuma jirin intaa hawshaas baa la gelin buu la baxay sala allahu alayh alih wasalam waana arrin u banaan oo ilahi u baneeyey wey fakharaja biha gabadhii buu nabigu la baxay xataa balagnaa sada sahba meeshaa sahba la yidhaahdo buurteeda ilaa ka gaarno sadiga waxaa la yihahdaa buuraha iyo meelaha taaga iyo ayaa la yidhahdaa marka halkaa aan marayno xallad safiya way xalaalowday maxaa laga wadaa xallad gabadhu ilan waxay ahayd addoon weeye lasoo addoonsaday oo lasoo qaatay addoona dee gacantaada soo gashona marka u horraysaba in loo galmado ma banaana ilaa istibraa lagu sameeyo baraat raxim caloosheeda inuu ilmo ku jiro ilaa nin baa qabaye yaa la iska hubsanaya islaan caloosha wax ku wado in nin u galmoodo oo dee biyihii biyo ka korgeeyo ma banaana waan guursanayo xaamilo weeyaan laa xurmata lahu waxyaalaha fuqahada qaarkood mutaahiriin shaaficiye weliba ay ku qaldameen bay ka mid tahy oo murjuuxa ah laga raajixsan yahy maxaa yeele nusuustii caamkay bay ka hor imaanayan wulaatulaxmaal ajaluhuna yadacna xamlahuna waa ilaa ay xamliga dejiyaan wulaatulaxmaalna waxaa weeyaan waa cumuum siaqulcumuum baa sooyaa ku jirta cumuumkaas marka wax kasoo reebayo kasoo khasisayo ma jiro nabiga marka waa u kaadiyey gabadhii bal inay uur leedahay in kale hal xayla markay hesho oo la ogaado inayn hadda ayna xaamilo ahayn ayaa la aroosanaya marka halkaa ay maraysa xal looga xalaalooday famana bihaa rasuulkaa la aqalgalay uma markuu la aqalgalay kadib sanaca wuxuu sameeyey xaysan xoogo federationa fii nidacin sakiir masalo yar baa intii dhulka loo qoday oo saa masalihii loo dhexgeliyey yaa la yidhi waxaad haysaan isku soo dardara nin xogow timira keena in aqada mid keena xogoo burcada mid keena in yaroo kisri oo khubsi oo jajaba ah soo hadhii ku tuura waa la isku ogeeyey isku imaadaa layii marka nigooba gacanta gasho bismillaah arooskii nabiga sidaasuu ahaa safiya uu ku aroostay sala allahu alayh waali wasalam safiya bintu xuyayyo mara umulmuminiin ah mara sulaalatun iyo nabiyullaahi haaruun nabi haaruun alayh salaam duriyadiisi bay gelaysaa muuse alayh salaamna adeerkeed wey haaruunna waa aabbaheed zawjkeedana waa moxamed sala allahu alayh waalih wasalam arooskeedii sidaas u ahaa barakadu sideeduba xoolo badan iyo bogbog iyo boodbood baraka ma keento barakadu in maaratay israaf lala imaado oo la wax badan la sameeyo barako ma keento wuxuu ilahay barakeeyaa barakeysmi inta maarata wax laiska tartiibsan karana in la tartiibsadaas ka fiican marka wakaa gabadhaas arooskeeda sidaas u ahaa wax ka fiicanna ma jirto gabadha oo ka qiimo badan uma qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yidhi aadin anasow waxaad u sheegtaa u iclaamisaa man xawlaka wixii aagaarkaada joogo saxaabada u yeero halkan imaada dheh fa kaanad waxay noqotay tilka intaas xayska ehe federeshinka isku dardarka ayaa wuxuu noqday waliimata rasuuli lahi sal slam arooskii nabiga calaa safiya u aroostay intaasay noqotay ah, intaas ku aroostay hal gabar besaaba y wax hoola laga gagowracin jirta zaynab binti jaxshi radia allahu canha yaa u aroos weyneed oo neef laga gawraco ari laga gawracay naam halkan waxaa kaloo looga fahmaya arooska markii gabadha lala aqalgalay kadib in wax cunidda laiskugu imaan karo way banaan markuu nabiga la aqalgalay kadib baa wax la cununay hadda laakiin maxaa xeerka qolo walba xeer bay leedahay ya waa iska isilaaxa oo inkastoo la mashaaxa iska tahay laakiin sidanaa ka fiican inuu ninku uu hubo inuu gawracdo oo wuxuu hubo ku aroosto wuxuu isku hubo uu dadka oogu yeero ayaa fiican saasaa fiican waxaa dhici kartaa inta xoolo la gowraco oo geel la gowraco laisku imaado inay khilaafka uu imaado bug la kala dhaho soo ma dhici karto ya wayba dhacdaaba meherka la isku qabto ay dollar la soo fadhiistaan sawnu in allahi ka alla dollarna inu diyaar omiyi waa dhici kartaa ama loo diido fawdo lagu kaxiyo la yihahdo waa ree hebel waaba dhici kartaa iyaduna marka waxaasoo dhan baaba dhici karaa marka gabadhii oo la aqalgeliyey oo ninkii reerkii gacanta uu ku dhigay inuu weymo gashado waa iska fiicanta tan kalena hadda xaaraan weyme maana dhihin ayib fakaanat tilka waliimata rasuuli lah calaa safiya uma kharajnaa ila lmadiina anas baa hadalkii wata magaalada madiinaan xaggeeda soo aadnay waxayoo safiya la socoto fa ra'aytu rasuula allahi baa waxaan arkay calayh salaam oo yuxawii lahaa gabadha uqarina u laandeerayo waraahu bicabaat yuxawii lahaa yani usoo o usoo qoolaafayo waraahu gadaashiisa bicabaatin maro ixtigu waxa weeyaan yani maruu saa ugu soo leexiye nabiga alay slam waxa yidhi hawdaj ahaana oo ay ku qarsoonto ayuu nabigu u sameeyey gabadhii ilan hadda waa xor oo umulmuminiin sida gabdhahaas oo kale hodaj in la geliyo la asturo yay mudan tahay marka nabiga alayh salaam mara u weytay cabaah ayuu saa ugu soo qariyey waa inay meesha fuushuu rabaa uma guriga hashi fuush uma yajlisu waa fadhiisanaya cinda baciirihi ah. yuxawi laha waraahu bicabaah maruu saa nabiga gadaashiisa iyo ugu xidhaayey uma yajlisu waa fadhiisanaya cinda baciirihi hasha agteeduu nabigu saa u fadhiistay ila neef geela haddii qof dumarah la yidhahdo hasha haba fadhidee guradeeda fuul la yidhaahdo inay tallaabsato oo lugu taagtaa imaanaysa marka in cawradeeda la arko oo iyuu nabiga alayh salaam ka ilaalinaya waa u tawaaducaya rasuulka alayh salaam mucaasharadii iyo mucaamalada wanaagsaneed buu kula dhaqmaya yajlisu waa fadhiistay cinda baciiri hasha agteedii buu fadhiistay fa yadacu wuxuu dejiyey nabigu rugbatahu lowgiisa lowgiisu dhulka saa u dhigay hasha agteeda jaraan baa oga dhigaya fatadacu safiyatu safiya waxay dejisay rijlahaa lugteedii calaa rukbatihi nabiga lowisi ku istaagtay waa usoo dhawaatay masaafadii marka xataa tarkaba ilaahay ka fuusha hashi meel dhowi marka kaga fadhiisan kartaa ee halkaas hadday lugta ka tallaabsato xooga way ku cuslaanaysaa halkaasna waxaa lagu ogaaday inay xor tahay saxaabada waxay isku qabteen ma baa mise waa addoon waxay dhahay markii berri la guuraya hadduu nabiga alayh salaam asturo oo hawdeed u sameeyo oo uu sida haweenka xorta loo agaasimo u agaasimo xor inay taan ogaanaynaa haddii halkaa u iska fadhiisiiyo ayadoo iska madax qaawan laiska daayana addoon weeyaan marka waa la gartay inay xor tahay oo muminiinta kusoo darmatay ummahatulmuminiin ku darmatay uma yajlisu cinda baciiri fayadacu rugbat fatadacu safiya rijlaha cala rugbati xataa tarkaba fasirnaa waan soconay xataa idaa ashrafnaa markaan ku baxnay cala almadiinati magaalada madiina korkeeda oo madiino meel yargoday ku jirtaa buurihii baa gaararka kaga wareegaysan markaad meel kore aad fuulan tahay hoosna aad usoo fiirisaa ishraaf la yidhahdaa xataa idaa ashrafna markaan kusoo hanqallocsanay cala almadiinati magaalada madiina nadarna nadara wuxuu fiiriyey nabigu ilaa uxudin buurtii uxud buu arkay oo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi haada jabalu yuxibuna waa buurna jecel wa nuxibu annagana aan jecellah uma nadara ila almadiina magaaladii madiinu haddana fiiriyo faqaala wuxuu yidhi allaahuma inii uxarimu waxaan xarimayaa oon xaram ka dhigi oo geedaheeda aan la ogolin la gooyo oo ugaadheeda aan la ugaahan karin maa bayna laabatayha madiina labadeeda laab bimili maa xarama ibraahiimu makata nabiyullaahi ibraahim maka intuu xarimay oo kale allahuma baarik lahum ilaahu reer madiine u barakee fii muddihim koobadoodi wasaacihim suuskooda ducadii nabiga ku dhacday sala allahu alayh waalih wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay rukuub ilbaxri badda oo la fuulo yani in badda lagu duulo oo doomo iyo muxuu ahaa maraakiib intii la qaato badda lagu duulo waa xadiid badan ugu soo noqnoqday xadaanaa abu nucmaan mar walbana ziyaada la socota u fiirso xagga sanadka iyo xagga matniga bukhaari waa iska ilaaliyaa inuu takraar maxdia la imaado takraar maxdia wixii fiqiga baabka laga fahmi ayaa haddana matnigiina waxbaa ku ziyaada ama waxbaa ka nusqaama sanadka sidoo kale marka xadiidkuna ziyaado xagga sanada ya ku jirta ziyaado xagga matnina waa ku jirta ama mah waxaa ku jirta maalan xadiidka qaraabadii buu ka baxayo casiizi mashhuur buu noqonaya matniga lasoo sanadka lasoo celcelinayo ee hadba sanad cusub ku imaanayo matnigana waxaa la socota ziyaada xadaanaa abu nucmaan kanan matnigana akrin doonaaye waxay ku ziyaadsan bal soo saara xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can yaxya can muxamed ibnu yaxya bnu xabaan can anas bni maalikin radia allahu canhu qaal xadaatnii waxaa ii warantay umu xaraam binti milxaan ana nabiya sala allahu alيh wasalam qaala inuu yidhi yowma afwan ana nabiya sal slam qaala waa wax laga baqo wey qaaladaasi waa qaalo oo aan qaalada taqaanayn ahayn qaala min alqayluula way imaantahay min alqowli maaha qaala wuu qayluushaday yowman maalin fii beytiha gurigeeda umu xaraam ayuu nabiga qayluushadoo yar saaxday fastayqada waa toostay wahuwa yadxaq isagoo qoslaaya qultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa yudxikuka maxaa kaa qoslisiinaaya qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam ajibtu waxaa la yaabay min qowmin qolo min ummatii ummadayda kamidoo yarkabuuna albaxra badda fuwaaya doontaa loo jeedaa doon bay fuuleen badda korkeeda ah kalmuluuki xaalaad mooda boqorro cala alasirati sariiro korka ka saaran faqultu waxaan idhi bay leedahay gabadhii umu xaraamheed yaa rasuula rasuul allow udcullaha ilah ii bara yajcalnii igu daro minhum kuwaas faqaala nabigu wuxuu yidhi anti minhum kuwaa hore sheegtay baa kuwaa hore hadda codsatay ayaad ku jirta ood ka mid tahay uma naama haddana waa saxday rasuulka calayh salaam fastayqada waa toostay oo wayada wax kasagoo qoslaaya faqaala wuxuu yidhi mila dalika maratayn o alaaan laba jeer ilaa saddex jeer ama saddex jeer buu sheegay labada shakilaan weeye waa soo maray qultu waxaan ya rasuul allah rasuul allah udcu llah ilaahay noo ii bari an yajcalani inagu daro minhum kooxdan labaad fayaquulu nabigu wuxuu dhahayey anti adigu min alawaliina kuwa horaad ku jirtaa fatazawaja waxaa guursaday gabadhaasi cubaadatu bnu saamid baa guursaday fakharaja biha waa la baxay ila alghaswi duulaankii badda ayuu la raacay xilligii cumaan radia allahu canhu ciidankii mucaawiya radia allahu canhu buu la socday falamaa rajacat markay soo laabatay oo berigii la imaaday quribad waxaa loo soo dhoweeyey daabatun daabad litarkabaha inay fuusho yaa daabad iyo faras loo soo dhaweeyey fawaqacad way ka dhacday fandaqad waxaa duushay oo jabtay cunuquha luqunteeda aye maxaa ziyaadahay hayo kowaad qaala min alqayrula ta labaadna fandaqad cunuquhaa nama soo marra hadda kahor sameen faqasad baa marru soo maray naam labadaasa ugu mush ugu caansan baaba wuxuu ku saabsan yahay man istacaana biducafaa'i wasaalixiina fi lxarb haddii dagaal la gelaayo in dadka saalixiinta ee wanaagsan la kaalmaysto ducadooda oo le or dagaal baan gelaynaa noo xirsi xidha noo in la yihahdo or ilahay noo barya la yihahdo war duceeya la yidhaahdo ayb isticaana biducafaai ducafada iyo wasaalixiina saalixiinta fi lxarbi dagaal ku kaalmaysta wa qaala ibnu cabaas ba wuxuu yihi akhbaranii abu sufyaan abu sufyaan ibnu xarbi weeyaane yaa ii warramay qisadii hiriqle markuu u galay wey qaala lii qaysar qaysar waa hiriqlihii reer ruum xukumaye wuxuu igu yidhi buu leeyahay sa'altuka waxaan ku weydiiyey intuu marka hore su-aalo weydiiyey uu su-aal walbaba iyuu haddana ku dabagediyey oo uu yidhi adaa khaldanba abu sufyaan wax kaa khaldan yahi in sidaa aad sheegtay afkaadaad ku qaraysaa xaqii waadna khilaafsan tahay saaltuka waxaan ku weydiiyey ashraafu nnaasi dadka kuwooda sharafta badan miya itabacuuhu moxamed raaca calayhi salaatu wasalaam am ducafaa'u mise ducafada raaca shacabka markii laga hadlaayo ummaddu waa dabaqaad kuwa aan waxaysanin tabar lahayn aad loo yaso la liido xagga bini aadamka ilahay agtiisana casiiz shariifu ka yahay qiimo badan kuwa miyaa raaca mise kuwa agtiina sharafta ku yahay odayaasha ee madaxda ee sanka taaga fa zacamta waxaa sheegtay ducafaa'uhum dadkaa ducafada ahe wax kale oo kibir oo xidhaya iyo wax kale oo ku calliqan oo ku dhegan aan jirin fitradii saliimadeed bay iskaga sugan yihiin xaqiiba haddii u muuqday way iska raacayaan kuwaasaa raaca wahum atbaacu rusuli rususha kuwa raaca weeyaan abu sufyaanow nasiib darrayana kugu dhicin dadkaa raacay ninkaas haddaad tiri waa dacafo rusushaba kuwaasaa raaca qaala almalow baad maqlaysaa in badan kuwii madaxda ahaa ee maaratay madaxweynta ahaa ee kibraaniga ahaa ee kibirsanaa waa khilaafeen waa khilaafi jireen xadaanaa sulaymaan binu xarb qaala xadaanaa moxamed bnu can dalxa can muscab bn sacdin sacd bin waqaas qaala wuxuu yihi ra'aa sacdun saxaabigii sacad bin abi waqaas ahaa azuhri ayaa wuxuu cindiyey wuxuu ra'yeeyey oo la noqotay radia allahu canhu ana lahu fadlan inuu fadli iyo dheeraad u sugnaaday calaa man duuna dadka ka hooseeya inuu ka fadli badan yahi ilan wa waxaa la yaqaano shujaac bu ahaa geesi buu ahaa marka dadkii uu dadka kale inuu kahoose ka hooseeyaanoo isaga ka sarreeyo yaa xoogo galay ilaan nafta wax cajabo cajab badan wey way ku iscajibin mararka qaar mar bay iscajibin shaydaan ba usoo huluulan markaas waa afuufi waxbuu ka dhigi wabuu kayuu tusi lamana rabo sidaa iyada inuu isxakameeyo isceliyo tawaaducaa la rabaa kaa aad xaqirayso yaa laga yaba inuu kaa khayr badan yahay marka wuxuu isku arkay inuu ka fadli badan yahay dadka ka hooseeya waa maalintii beder markii maalintii beder buu seef la soo baxay seefihii lasoo qabtay gaalada yuu iskala soo booday intaan weliba la qaybininba welina haniimo waxa la yidhaahdo laisku ogolaaday maba jirinba oo haniimada xaaraan bay ahayd sida ummadii hore xaaraan nooga aheed oo kale markaasuu deena seef soo qaatay wuxuu nabi allow seeftan isii war ku celi baa la yidhi seefta meesha ka soo qaatay haddana mar kaleu soo qaatay ku celi baa la yidhi markii dambe wuxooga yar hadlo wuxuu yidhi qof iga hooseeyaa la siin doonaa a qof ani iga hooseeya iyo hadhow waxba ku dagaalamayn si adoo kale ku dagaalami doonin ayaa la siin doonaa yasaluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilahi warasuul baa la yidhi haniimadan iyo xoolahan iyo alaabtan qaybinteeda xagga allay ka imaani rasuulkaana qaybinteeda uxil saaran wii kubixi layii qaabkii ubixi la yihahdo ayaa yuu ku bixinaya kadib waclamu ana maa animtu min shay faana lilahi khumus soo degtay oo aniimadii inay ragga dagaalamaya ay leeyihin khumus mooyaane arrimaha saasaa loo kala saaray saxaabigu marka wuxuu arkay inuu ka fadli badan yahy faqaala nabiyu sal slam baa wuxuu yidhi hal tunsaruuna hal tunsaruun ma waxaa niigu gargaaraa ilaa biducafaaikum ducafadiina mooyeen riwaayo kale hal tunsaruun wa tursaquun risqiga iyo nasriga iyo guusha ma waxaad ku heshaan dadkaas ducafadaa waxaan ahayn dadkaa baryadooda iyo ilaahay ku-xidhnaantay ku xidhan yihiin ayaad nasriga iyo guusha ku heshaan ad ku helaysaan asbaabtiinan ma aha nasriga iyo guusha inaad ku helaysaan ogaada saasuu nabig alayh الsalaatu wasalaam xadaثana cabdالlah bn mحamed الmusnadi qaala xadaثana sufyaan can amr ibnu dinar samica jaabir bn cabd الlahi can abi saciidin اkhudri radi allahu anhu an nbi sal slm qaal yaأtii waxaa imaan doona zamaanu xili zaman baa imaan doona ayuu nabigu yidhi yakzuu ay duuli doonaan fi'aamun jamaaco oo min annaas dadka kamid ah jamaacad dalka kamida duuli doona oo gaalada ku duuli doona fa yuqaalu markaasaa waxaa la dhihi ayagaa isweydiin fiikum afiikum war dhexdiina ma ku jiraa man saxiba nabiya sala allahu alay wasalam saxaaba wax nabiga la saaxiibay nagu jiraa taabiciinta xilligooda wey hal hal saxaabiga ka nool wax saxaabada nabiga kamid a oo nabiga la saaxiibay ma inagu jiraa fa waxaa leeyahy nacam haa hebel baa nagu jira saxaabi ah markaasaa kii la dhigo noo duce fa calayhi asagii baa sababtiis yaa loogu furay magaaladii oy ku qabsanayaan uma yaati waxaa imaan doona nabigu yihi zamanu zaman fa waxaa la dhihi fiikum afiikum maynagu jiraa man saxiba qof la saaxiibay asxaaba nabiyi saxaabada nabiga alayh salaam dad la saaxiibay managu jiraa yani taabici saxaabi arkay maynagu jiraa waa xilliga taabici taabiciinta fa waxaa le nacamha hebel baa weli taabici oo saxaabadii arkay oo ka jooga fa markaasaa loo furi magaaladii bibarakatihi wa ducaa'ihi uma yaati waxaa imaanaya zamaanu zaman kale fa yuqaalu waxaa laleeyahay fayakum dhexdiina ma joogaa man qof saxiiba la saaxiibay saaxiba asxaabi nabiy asxaabtii nabiga mid la saaiibay mid lasii saaxiibay min wajirah qof taabicu taabici ah oo markuu sheekeynaya dhaha waxaa soo gaaray hebel oo yidhi waxaan arkay saxaabadii hebel oo saxaabadii baa arkay yidhi ayaan soo gaaray qof ku sheekeeya taabicu taabici ma inugu jiraan fa yuqaalu waxaa laleeyahay nacam haa hebel baa ah fayuftaxu asagiiba dartii baa ilahay ugu furaya magaaladii qiimaha saxaabada ay leeyihin fiini kaab kaab meeqa marka qarni bay barakadoodii baaqi tahay oo barakadoodii iyo nuurkoodii iyo iftiinkoodii la qaadanayaa oo ducadoodii iyo muxuu ahaa karaamadoodii wax lagu helayaa inta ay dhan tahay bal u fiirsada saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam nimanna waaba gaalaynayaano waxay leeyihiin lix toddoba mooyeene intii kale waa gaaloobeen saxaabada ayay leeyihiin kaburat kalimatan takruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba been waxaanay kuma hadlaan akdabu naas baaba la yidhahdaaba raafidada baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yaquulu fulaanu shahiid qof yuuna dhihin hebel waa shahiid hadduu gaalada ay gacantiisa u sababsado ku dhinto shahaadadii dhabtaheed ee shahaadatlaakhiradaheed rabbi baa yaqaana inuu muwafaq yahay oo ilaahay ka aqbalay oo ikhlaas iyo niyad wanaag u dagaalamaya diin darteed iyo inay waxyaalo kale oo naftu ay ka maaratay ay ku xumbaartay uu la yimid ilahay baa yaqaana waanu rajaynaynaa iyo hadallo kala dhaha laakiin waa shahiid agoynina qaala abu hurayra wuxuu yidhi can nabi sal slam allahu aclamu e, nabiga wuxuu yidhi ilaahay baa yaqaana biman yujaahidu fii sabiilihi qofka waddadiisa ku jihaadaaya waa xadiid in yar laga soo gooye wey wallahu aclam riwaayo kale wuxuu yidhi ilaahay baa yaqaana biman yuklamu fii sabiilihi qofka waddadiisa ilaahay jidkiisa lagu dhaawacaayo fii sabiililah ku dhaawacmay waan soo maray xadaanaa qutayba binu saciid marka ilahay baa garanaye adi ma garanaysid wey xadaana qutayba binu saciid bnu jamiil qaala xadaana yacquub binu cabdiraxmaan aan soo marray mar dhow isaga oo yacquub base laiska yidhi can abi xaazim salama binu dinaar can sahl binu sacdin isaaciidiy abulcabaas radia allahu canhu ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam iltaqaa wuu kulmay huwa asaga iyo walmushrikuun nabigii saxaabadiisii iyo gaaladii mushrikiintii baa kulmay waa isku fooda isgeliyeen waa iska hor imaadeen fakhtataluu markaasay dagaalameen iltixaamu lxarbi baa dhacay oo waa la isdagaalay falamaa maala rasuulu llah markuu dagaalkii intuu kala qaboobay uu maala rasuulullahi u leexday calayh salaam ilaa caskarihi saldhigiisi iyo markiskiisi iyo meeshii goobtuu ka soo duulay iyo saldhigiisi uu ku gadoomay wa maala alaaakharuuna gaaladuna ay u gurteen ilaa caskarihi meeshoodii ayana u gurteen oo lakala gurtay ayaa laiswaraystay wa fii asxaabi rasuuliillah saxaabada nabiga waxaa ku dhex jira rajulu nin laa yadacu aan ka tegin rajulkaasi shaada nafsun shaada naf keli noqotay oo shaado aho keligeed meel iska socota walaa faada mid munfarido ahoo dadka marka hore kudhex jirta laakiin hadda dhinac u yar ilaa itabacaha waa raacaya qof keligii socda oo baalagaaro iska ahoo gees un iska socda oo saxaabada soo tooganaya oo meel un ka soo shiishi hadduu arko waa dilaya mid intuu gorasho sameeyey gaar ooga baxay ciidankoo faada oo munfarid oo gaar u baxay oo asagana saxaabada inuu toogta rabo hadduu arko waa raacaya waa dilaya marka wuxuu le laa yadacu kama toban nin baa jiray aan laa yadacu ka tegin lahum saxaabada xaggooda xaaluu kamid yahay ama lahum gaalada shaadata nafsun shaada naf keriyooday walaa faadatan mufrada ahoo gaar u baxday ilaa hadday jirto itabacaha waa raacayey markaasuu yadribuhaa bisayfihi seeftiisa oo la tegay intuu ka daba tago oo yuu seefta la dhacayey <clears throat> waa la iswaraystay faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii maa ajza'a ma deeqin maa aqnaa wamaa kafaa wey maa ajza'a ma deeqin oo ma kaafinin oo maanta kuma filaanin minaa xagga anaga alyooma maanta axadun qofna kamaa sida uu ajzaha oogu filaaday oo noo deeqay fulaanu hebel hebel siduu noo kaafiyey ee hebel noogu filaaday ee uu noo deeqay ee cadowgan uu nooga qabtay qof maanta shaqadaasoo kale u qabtay ma jirto qusmaan baa la dhihi jiray qusmaan ninkaas magaciisa qusmaan munaafiqiinta lagu tirin jiray hebel maanta qusmaan wuxuu dhigay wacdarada u dhigay qof dhigay ma jirto faqaala rasul sal slm ba wuxuu yihi amaa inahu asagu min ahli naar ninkan aad leedihiin maanta siduu u dagaalamay nin u dagaalamay ma laha ahlu naar wey nagu dhex jira saxaabadii baa arrintii lafajacay oo la dhokafaaray oo la yaabay wuxuu yihi ama inahu min naar min ahli naar faqaala wuxuu yihi rajulu min alqowm nin qoomkii kamid ah oo saxaabadii yaabtay kamid aha wuxuu yihi ana saaxiba ninkaa aniga ayaa saaxibuhu saaxiibkiisa anaa la soconaya weli nafta kama bixin ma dhimanin bal warkiisa anaa ninkaa soo taaban meeshu ku dambeeya maaalkiisa qaala fakharaja waa la baxay macahu ninkii buu daba dhigtay kulamaa waqafa mar allaana markuu meel istaagaba waqafa macahu waa istaagi asagana waa istaagi wa asraca hadduu ordoo degdegana asraxa macahu waa la degdegi qaala wuxuu yihi fakharaja fa jurixa jurixa ninkii baa la dhaawacay asaga ahaa qusmaankii jarxan dhaawac shadiidan daran fastacjala mawta geeridiibu dadajistay dhaawac baa xanuujiyey xanuunkii dhaawac ahaabuu intuu seeftiisa qaaday isgowracayba fastacjala mawta see mawtka u dadejistay fawadaca wuxuu dejiyey nasla sayfihi seeftiisa salkeediibuu bilardi dhulka qotabiyey wadubaabahu afkeedii fiiqnaa ee dhuubnaana afka xiiraayeyna bayna hadiyehi labada naas dhexdooda halka xuduntaa ama ayuu iska saaro iskaga toosiyey labada eh, naas dhexdooda wadniya ku jira halkaasuu saaray uma taxaamala markaasuu isku dhurbaaxay oo isku xumbaaray calaa sayfi sayftiisii korkeedii ayuu isku xumbaaray oy ka dusta dhanka kale oga baxday faqatala nafsahu naftiisii buu dilay ninkiina waa daba taagan waa fiirinaya fakharaja arajulu ninkii waardiga ka ahaa ee daba socday oo ninkan qiimaha badan ee maxaa uu ku mutaystay naar la yaabanaa ayaa soo orday ilaa rasuulila nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u yimid faqaala wuxuu yihi ashhadu anaka rasuul اllah waxaan makhaati ka ahay inaad rasuul ilaahay tahay marka horeba waa ogaa laakiin hadda iطma'ana qalbah iimaankii wuxuu ku ziyaadaa almushaahada waxyaalaha ad aragto karaamaadka iyo mucjizaadka iyo waxyaalaha aad arkayso ayaad du aad ducaysato markaaba laga ajiibay laga aqbalay waxyaalaha iimaanka kordhiya ka mid oo ziyaadinayo ashhadu anaka rasuul الlah inaad rasuul ilaahay tahay baan maqraati ka ahay kaanii ushaahid sidaanoo indhaha ku hayo o kale risaaladaadi oo kugu socota qaala wuxuu yihi wamaa dak maxaa kugu xumbaanay inaad saa u dhaarato rasuul ilahi inaa hawaad ogeyday qaala wuxuu yihi arajulu nadi ninkii dakarta aadna noo sheegtay aanifan mar dhow annahu min ahli naar inuu ahlunaar yahay ninkii aad noo sheegtay oo fa acdama naasu dadka ay la weynaatay daalika hadalkaasi aad iyo aad oola yaabeen oo la fajaceen ee a qaadan waayeen ee laqi waayeen ee faqultu aan aan idhi ana anigu aan idhi ana anaa lakum bihi inii ilaalin aan dhihi jiray oo fakharajtu aan baxay fii dalabii raadkiisii uma julixa waa la dhaawaca juurxan dhaawac shadiidan daran fastajala mowta geeridii buu dadejiistay fawadaca nasla sayfihi seefta salkeedii u filardi dhulka qotansaday wadubaabahu seefta afkeeda xiirayeyna bayna udyayhi labada naas udi baa ragga la dhahaa haweenka mxuu ahaa adi baa la dhaha udyehi labada naas dhexdooda ayuu iska saaray uma taxaamala calayh waa isku xumbaaray faqatala nafsahu naftiisii buu dilay qofkii qaatilo nafsan naf ahna ahlunaar weeye faqaala rasuulu lahi sal l slam baa wuxuu yidhi cinda dalika markii arrinkaasi loo xaqiijiyey oo saxaabadu ay ogaadeen kadib wuxuu sheegay xaqnimadiisii ayuu nabigu yidhi calayh salaam qofka waxa uu samaynaya ee inii muuqdaa ha ku xukumina ma'aalkiisi iyo khaatimadiisa ha ku xukumina iyo in agtiisa ilahay agtiisa ay sax ka tahay daahirkan asaga xukumina ina arajula nin layacmalu wuxuu camal fali camala ahlijanna ahljannaha camalkooduu samaynayaa fii maa yabduu linaasi dadka waxa u muuqdo camal janno lagu galuu daahirkiisa samayn wa huwa min ahli naar waana ahlunaar munaafiq muslimiinta ku dhex jira wey khaatuma xumaa ku dhici doonta camal wanaagsan buu kolka ka sameeyey daahirkiisa baatinkiisana waa xun yahay wain arajula nina layacmalu camala ahli naar ahlunaar camalkiibuu samayn fi yabduu linaas waxa dadka u muuqda marka la fiiriyo camal xun buu samaynayaa wa huwa asaguna ma'aalkiisa iyo khaatimadiisu min ahliljannati ahlujanno weeyaanoo toobad nasuuxaha ka dambayn alla u soo noqoni xumaantiibuu ka tegayaa markaasuu sidaa ku dhiman wاlumuuru biاlkhawaatimi umuurtuna khaatimada un weeyaan weligaa marka qof dembi iyo xumaan ku jira isticjaab iyo layaab iyo fogayn weyn ha sii fogaynin wuxuu noqon doona rabbi baa garanaya subxaanah kan saalixa daahirkiisana waxaa u dambayn doona alla yaqaana khaatimo wanaagsan ilahay aan ka barino nasal اllaha xusna khaatima ilahay baan ka baryana inu khaatima noo suubiyo baaban wuxuu ku saabsan yahay ataxriidi calى اramyi boorin laisku boorinaayo in toogta iyo muxuu ahaa ganida in wax la toogto wax la gano waxaa ugu muhiimsan buuna kamid yahay dagaalka tuurmada iyo toogta iyo ganidda wa qowli caza wajal ilaahay qowlkiisa uu yihi waacidu lahum u diyaarsada gaalada ma sadactum intaad kari kartaan oo min quwatin awooda o min ribaadi اlkhayli farda aad darbataan ood feesgashataan ood xabisataan turiibuuna bihi aad ku cabsigelinaysaan caduw allah cadowa ilaahay aw si diyaarsana dabaabaadka iyo hubkood sii gadato cadow waa kaa cabsanao kaa goojidaan kugu soo dhici karin cadowa ilaahi wa caduwakum idinkana cadowgiini weeyaane xadaثana cabdullahi bn maslamata alqacnabi qaala xadaثana xaatim bn ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin qaal samictu salamata bn akwac radia allahu canhu baan maqlo qaala yidhi mara nabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam nabigaa wuxuu soo maray calaa nafarin min aslam niman reer aslam ah waa carab wey ayuu soo maray yantadiluuna toog dhisanaya nimankaasoo toog dhisanaya leebtooda shiishka baranaya ayuu nabigu u yimid alayh الsalaatu wasalaam soo maray faqaala nabiyu sala الla alay slam nabigaa wuxuu yidhi irmuu gana bani ismaaciila yaa bani ismaaciil ismaaciil caruurtiisii nabiyullahi ismaaciil baad ku abtirsataane halkaasaad abtirkiina u galaaye toogta wada fa ina abaakum aabihin ismaaciil kaana raamiyan wuxuu ahaan jiray shiishihan toogyahana oo toogta isticmaala laabtaasuu ku shaqaysan jiray ku dagaalami jiray oo uu ku gaadhan jiray ee toogta wada camalkii iyo shaqadii aabihiina ka soo gaadhay weeyaane camal shariifa oo qiimo badan wey irmuugana oo wada laba saf bay ahaayoon tartamaysa waana anigu maca bani fulan anaa reer hebel baan ku jirahay kooxdan ilmo hebela ayaa ana ku jira oo safkooda kamid ahay oo tiimkoodan kamid ahay qaala wuxuu yidhi faamsaka axadu lfariiqayn labadii kooxood midkood baa waxay sii daysteen biaydihim gacmahooda markii nabigo la arkay koox kale galay oo kooxda ka soo saftay kooxdii kale gamahiba hubkii bay dhigeenba leebtii bay dhul ku daadiyeen ah, gacmihina waa fururiyeen waase hadduu yidhi nabiga alayh salaam faqaala rasul sal slm maa lakum laa tarmuun maxaa dhacaad u joojiseen ganashadii iyo toogti qaaluu waxay dhhi kayfa narmi wa anta macahum seen u ganaynaa adigoo rasuul allah oo kooxda ku jira salaad baana na dhaafi oo waana naga dhalini oo waana naga toog badini oo guusha xaggooda jiri adigaa garab garab u heo nabiga alay slam shiishka waa yaqaanay sala allah alay wasalam seen aniga aan toogta wadeynaa waa diideen faqala nabi sal slam ba wuxuu yihi irmuu fa ana macakum kulukum dhammaantiin wixiinaan ahaye ganab wuy nabiga alayh isalaatu wasalaam shaqadan inayna istaagin buu rabaa hawl wanaagsan baa socota carqalad inayna gelin shaqada ayadeed mooraalkoodii buu dhisaaya rasuulka aleh waa tashjiicinaya waa dhiirigelinaya xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu qasiil ibnu qasiil baa liri qasiilulmalaaika cabdiraxmaan ah, ibnu sulaymaan ibnu cabdillaahi ibnu xandala ibnu abi caamir iraahibi ayuu ahaa marka cabdiraxmaan ibnu sulaymaan wuxuu tirsaday sulaymaan oo aabihiisa iyo cabdullaahi cabdullaahigaasa cabdullaahi binu xandalaa xandalahaasaa qasiil la dhaha qasiil malaaika aabihiisna abu caamir raahib baa la dhihi jiray nabigaa u bixiye faasiq u bixiyey marka nin qiimo badan bu asagu ahaa xandale asaga laakiin aabihii baa la hayaa oo lacaaya wax laga sheegaya asagu laakiin nin qiimo badan oo saalixah oo saxaabi oo jaliilah radia allahu can qaswati uxud dagaalkii uxud ayuu dagaalka galay waxay leeyihiin janaabuu qabay isagoo janaabo qabo weli qabaysanin ayuu dagaalkii ka kacay annafiir baa lyii ka kaca yaa khayr allahi irkabi waa kacay dagaalkii buu galay fastushhid halkii buu ku shahiiday hadduu shahiiday haddee qofka shahiidkaa lama dhaqo qofka shahiidka ah lama dhaqayo dhiiggiisi baa lagu xabaali maryihiisi baa lagu duuduubi laguna tukan mahayo halkaasaa la dhigayo godkiisi marka nabiga alay salaam baa wuxuu arkay saxaabadiiba waxay arkeen isagoo meel yaallo la dhaqay oo biyo ka qulqulays markaasuu nabig wuxuu yihi qasiiru malaaika malaaigtaa arkay malagtaa dhaday malaaigta ayaa dhaqday wa hada min karaamaati awliya bal waan fiirino ilaa toddoba karaamo oo min karaamaati awliya min khilaali asxaabi rasuuli saxaabada nabiga alayh salaatu wasalaam meel kale aadina toban karaamo oo saxaabada nabiga alayh salaam ka sugnaatay aan tirino o midda koobaad yaa sheegi kara dad baa waxay nagu xamtaan karaamadii awliyaday diideen soo ma ya ijmac wey karaamat alawliya wax khilaafa kama jiro waxaa la rabaa un karaamat alawliya iyo waxaa la yidhaahdo shacwadat shayaaiin a shayaadiinta kuwa caabuda ee sixirka adeegsada ee awliyanimana sheegta kuwaabaa la rabaa in la kala saaro awliyaa raxmaan iyo awliyaa shayaan ba kala yihin ibnu taymiya raximah llahu kitaabkiisa cadiimka muxuu ahaa alfurqaan bayna awliyaai araxmaani wa awliyaai shaydaan kitaab buuba ka qorayba ah, qof haddaad aragto khawaariq ay ka muuqato oo leh awliyaanahay ha ka yeeli dib ogu noqo camalkiisa salaadiisa daacadiisa taqwadiisa dib ogu noqo haddii aad ka hesho labadii sife ilaahay uu sheegay aladiina aamanuu wa yattaquun labada hadalkaasha aliimaan wataqwa camalkan asagaa ah, waxaan waa wax ilahay ku karaameeye waa karaamo haddaad aragto asagoo salaadiiba tukanayn bale macaasidii iyo xumaantii iyo fisqigii iyo xumaanti ku dhex jira oo si xun si xun iskaga dhaqan haddaad aragto jinni buu ku shaqaystaaye iska jir jinni baa ninkaa buubinaya oo wax tusaaya oo wax maarata u jeexaya ee waxa asagaa ah ku gadsoomin iska ilaali marka saxaabada waxay ahaayeen muminiin mutaqiina soo maaha toban kara ma aan sheegno o yaa sheegi kara midda kooaad ya mataraad kusoo noqotay war tar iska dhaafe <laughs> haye tan waa banaankai taallahay hay toban kala sheeg haye anas bin madar muxuu u arkay muxuu sameeyey ah, wuxuu yii walaashay iligeeda lama jebinayo wallahi wallahidii baa ilahay u raacay oo u aqbalay subxaana wa tacaala ina min cibaad illahi man law aqsam cala allahi laa barahu buu noqday o cabaad ibn bashir ibn camaar maxaa yaeen maxay sameeyeen nabiga la fiidsadeen alayhi salaam markaasaa iftiin ulahoodii baa deena nuur nuur baa horkacay nuur baa horkacay waa karaama karaamaat alawliya laba saddex mada saddexaad heshay kara awa kor saxaabigii saxaabi buu ahaa rajulu min miman qablakum buu ahaa waa karaamaat lawliyaa lisaabiqiin lilumam asaabiqa ummadihii hore wey ah, haye sug sug haajir xabad xabad aan qaybsanay aan dhamaysanin haye cumar ibn khadaab muxuu samey cumar ibn khadaab radi allahu canhu waxaa loo muujiyey ciidankii saariya oo meel foga dagaalamaya ayuu arkay markaas u ya saariyat اjabal buurta war buurta ku carbo buurta ku carbo isagiina waa waa maqlay kana sawdkiibu gaarsiiyey waa u muuqday waa meeqanaynaa saddex afar ayaa sheegi kara kee ahaa saxaabigaas daruurta kusoo dhawaatay malaaigta sakiinada kusoo degtay kee ahaa isagoo qur'anka akrinay surat اlkaafi kee ahaa usayd ibnu xudayr buu ahaa usayd ibnu xudayr waa afar qaraabo wey weyn oo karaabaat loliha ka mida ah. ayaa kale ay naam adigaas ay xaji a ya martidii abubakar iyo cuntadii kara barakowday oo ka waa sax wey cuntadii barakowday ee intaasoo ciidan marka dambe loo qaybiyey waa shan abubakar baa taana iskala karaamadaas nacam haya abdiqaadir ya ya kora kasoo qaada ma maqleen ya martidi ah martidii cuntada badatay miya cuntadii abubakar miya abu dalxa abu dalxa abu dalxa maxaa asaga karaamadiisi maxay martidiisii asagaa uga tanaasulay cuntadiina waa cunay waa dhamaystay ya ya asagaa habeenkii saxday miya marka quraan baa kuso degay yuuruna ala anfusihim walaw minhum khasaasa kuso degtay haye tu kale saacaduna waqaas haye habaarkii habaarkii laga aqbalay deg degaha islaantii u habaaray ee habaarkiisa markii la aqbalay yani istijaabu dacwa karaabadaadka kamid tahay darkeeda haye ya sacad bin mucaada sacad bin cubaada ka soo qaada bal ihtaza carsh الرaحman limowti sacad ayadana waa waa qeyb oo nabiga ka sheekeyey way sala الlah alay slam lakin waxaan aragnay oo maxsuusa ma ahayn soo ma waxaan aragnay ma ahayn laakiin isagana waa karaamo wa tahay sax haye ya saxaabigii saxaabigii shinida intay gaalaa dishay ilaahay ou jirkayga ilaali marka shini baa ilahay ku gadaamay wax u dhawaado jirkiisa inay soo gooyaan bay rabeen ay dhahaan hebel waan soo dilay ah, marka caasim baa la dhihi jiray caasim samayn radia allahu canhu ardaa haye saddex baa noo hadhay bal ya allah ah. khubayb radia allahu canhu ardaa isagana karaamadiisi maxay ahayd markuu maka joogay waaa waxaa la arki jira isagoo cunaya isagoo fawaakih iyo timir iyo cunaya waxay or meeshaba ayna khudrawaadkaa oolin iyo cenabkaas haye labo haye fircawn ya xasan iyo xuseen baa soo maray ayaga ayagana soo maha iftiinkii dilaacay ay guryahooda ku tageen ma halkaan kusoo marray mase waxaan kusoo maray ma bukhaari bu ahaa ya bukhari baan kuso maray fa bariqat baariqa ya idhabaa ilxaqa umakuma mise lawdaarku ah muntaqaa buu ahaa muntaqaan kusoo maray haye haye jaabir ibn cabdillaahi ridiisii uu qalay iyaduna waa sii badatay laakiin karaabadaas ducadii nabiga alay slam baheed barakadii nabiga nabigaa ku tufay ilahay baa barakeeyey haye haye shacale ha ah. ahe ilaahay buu baryey abu dalxa islaantii markay foolatay umu sulaym ay ahayd ilaahayow waad og tahay nabiga inaan ka haray inaana jecleen markaa fooshi bay ceshatay ilaa ay gurigii ka tagtay iyadoo on fool iyo waxba aan dareemaynin kadibna waa dhashay waa foolatay haye ah. ha ya cimraan bin xusein ya cimraan babaasiirtii malaaigta salaami jirtay cimraan bin xusein radia allahu canhu sax wey sax wey hal hal ragga kale ka jawaab lay sheekh shee maxamuud ya asxaabu asxaab araji ay maxay ahayn karaamadooda maxay ahayn karuqad ya te nimankii shahiiday balliquu canaa qowmana an qad laqiina rabbana faradya cana waardaana ku khatir intaas wallahu aclam wa gayrihaa kaiir fara badana karaamatu saxaabati rasuuli lahi sal slam fara badana aad bu fara badanta aad bu fara badanta mid waxaaba jirayba dacwo intii loo diray iftiin halkaa wejiga loo saaray soo ma jir markaasu wuxuu yidhi ilaah waxay dhahayaan calaama ka daahirtae iigu bedel usha soomeen rufayl binu camr dawsi okka intaas oo karaamaada oo jirta qur-aankana waa sheegay karaamooyin badan buu sheegay maryam baad ogtihiin qisadeedii iyo karaamadii ilaahay subxana wa tacala ku karaameeyey waa kii markaa asxaabulkahfi baad garanaysaa iyaguna asxaabulkahfi hataa qoraxdii ka leexanaysa naam xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibn اasiil cabdiraxmaan ibnu sulaymaan bin cabdillaahi bn xandalata bn abi caamir an xamza xamza bin abi usayd can abiihi qaala qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi yowma badrin maalintii beder xiina xiina wati xiina safafna liqurayshin markaan quraysh aan u safannay oo saf isla iska hor imaanay laba saf oo muslimiinta iyo gaalada iska hor imaadeen wasafuu safafnaa naxnu liquraysh aan u safannay wasafuu lana ayagana ay noo safteen yaa nabigu ula hadlay saxaabada wuxuu yidhi idaa aktabuukum markay inii soo dhowaadaan facalaykum binabli leebka kusii daaya idaa aktabuukum markay inii soo qarabuukum wey aktabuukumta waxaa kaloo la yidhi idaa aktabuukum ida ijtamacuu markay soo aruuraan oo isku soo dhowaadaan kusii daaya laana meel dad isku aruursan wixii la dhex dhigo lala weyn mahayo markay inii soo dhowaadaana waa lagu fasiray walidalika riwaaya kale nabiga alay slam wuxuu dhihi jiray wastabquu nablakum wastabaquu nablakum leebta yaryaraysta meel fog hadda iska ganto bahasha iska tuurto waxaa weeyaan leebtiiba meel cidlaa iskaga dhacaysa marka leebta yaraysta oo markay inii soo dhowaadaan un ku dhufta buu rasuulka alayh الsalaatu wasalam dhihi jiray wallahu aclam bilahi tawfiq sala اllah waslama alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi ajmaciin